الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa cashirkii toddobiyo tobnaad ee ka mida min kitaabi صifaةi salaaة النabiy qaala الشhaykhu raximah اllahu taعaalى wujuب الاsticaadaةi min arbacin qabla الducاء wuxuu baab yahay wujuب الاsticaada ilaahay in laga maangala waajibnimadkeedii min arbacin afar calaamo ama afar musiibo qabla ducaa'i ducada weyn ka hor wa kaana sala allahu calayh waali wasalam yaquul rasuulku ilaahi waxaa ka yidhahda idaa faraqa axadukum min atashahud alaakhiri atxiyaadka u dambeeya midkiin hadduu dhammeeyo falyastacid billaahi ilaahay ha ka min arbacin afar musiibo yaquul wuxuu odhanhayaa allahuma innii acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda wa min cadaabi alqabri xabaasha cadaabkeeda wa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda iyo masaa'ibkeeda iyo walmamaati geeridaba wa min shari fitnati almasiix masiix fitnadiisana waa kaa maangalay addajaali beenta badnaa ama muxuu ahaayey gaalka ahaa uma intaa yadcuu wuxuu ku ducaysan ruuxa muslimka linafsi naftiisu u ducaysan bimaa shaygii badaa lahu u muuqdee la qumanaada intan dambe uma yadcuu bimaa badaa lahu bacdu ahlicilmi baa cileeya waxayna ku cileeyeen waa min kalaami lwsaaci ruwaadda xadiidka wariya awsaaci baa ka mid a ah, cabdiraxmaan bn camr imaami ahli shaam marka asagaas hadalkiisi weeyay yidhaahdaan bacdu lculamaa barhkoodna waxay leeyn waa min nas lxadiid xadiidkay ka tirsan tahay uma yadcuu linafsi bima badaa lahu baynu u jeednaa wa min kalaami اlawsaaci waa mudrajun fi اlxadiid min kalaami اlawsaaci wadaadaa yidhi wadaadana waa min kalaami rasuulilahi bay leeyihiin khilaafka waa jira wa kaana wuxuu aha nabigu sal اllahu alayh ali wasalam yadcuu kii ku ducaysta bihi ducadan aynu soo marray afarta in ilaah laga magangala ah fii tashahudihi atixiyaadkiisa gudihiisa sida maxfuudka waxaa w fii salaatihi riwaayada fii tashahudihi odhanaysa dacfi baa ku jira wa kaana yadcuu bihi fii salaatihi saasaa maxfuud ah amaa fii tashahudihi in lagu qaydo iyo takhsiiskaasi waa maxalu nadar sawaabkuna inuusan sugnayn weeye masalada hore marka afartaa in ilaah laga magan inay waajib tahay ah dad yar baa qaba ibnu xasam iyo albaani iyo cataa mise taawuus taabiciino ee mxuu ahaayey taawuus inu aan jecla ama cataa dhowr nin baa qabto sidaa ama jumhuur ahlicilm ducadani waa sunno in lagu ducaysto in lagu ducaysta waa sunno agtooda wujuubku daliil buu u baahan yahay leeyihiin sheekh albaniya kooxdaana waxay daliisheen ibn xasm amarkaa nabigu u yimid ee amray sidaa ha ku ducaysto ayib jumhuurtu waxay leeyihiin amarka waa amru istixbaab waxaana ku sarfinaynaa axaadiistii badnayd eenu soo marray tashahudka iyo adilada lamidka ah ee nabigu intaa midkiin hadduu la yimaado salaadiinni way dhammaystirantay xadiidka ibn scuud weli waxaa ku jira faidaa facalta dalika faqad qadayta salaataka faqad tamat salaatuka marka intaasaa wujuub ahaan kuugu filan wixii ka dambeeya waa iska mustaxab marka amarka jumhuurtu saasay u sarfiyaan laakiin wadaadku iyo jamaaca min ahli cilmi sidaa hadda qoran bay leeyihiin wakaana sal allahu alayh ali waslm rasuulka ila waxaa yucallimhu kii bara ducada inu soo marray hore alsaxaabata radi allahu canhum saxaabadu bari jiray kamaa yucallimhum suurata siduu suurad u baro min alqur'aani qur-aanka ka mid ah ama ka tirsan adducaau qabla asalaami wa anwaacuhu ducada salaamo naqsiga ka horaysa iyo qaybihiisa kala duwan in wax laga tilmaamo culmmadu midna waa maxalu khilaaf midna waa muttafaq midda muttafaqa waxaa wey salaada gudaheeda duca walboo nabiga ka sugan ama salaada gudaheeda kaga sugnaato ama meelaan salaadaha nabiga ku ducaystee duca walba oo nabiga laga soo guuriye ka sugan waxaa banaan inaad salaada gudaheeda ku ducaysato marba hadday nabiga ka sugan tahay ama salaad dhexdeeda kaga sugnaato ama khaarija salaad kaga sugnaatee waxaa banaan inaad salaadada gudaheeda ku ducaysato taa slka wax muran kama qabaan iyo culummadu waxay isku maandhaafeen ducooyinka war wanaagsana adugu aad curisay ama bacdu slba ay curiyeen ma lagu ducaysan karaa salaada gudaheeda axmed iyo jamaca yarka rahaysan jiray wadaadaha kalena waxay adaysan wax dhiba lahayn oo un khayr dunya iyo khayr aakhira ay tahay way bannaan tahay labadaa ra'yi ayaa jira <clears throat> ducooyinkii ma'uurkahaa nabiga ka soo arooray haddii ruuxii muslimka wuu garanaya laakiin carabi ahaan buusan ku akhriyi karin oo caamada muslimiinta in badan oo ka mid ah, ducada way garanayaan wuxuu nabigu ilahay ku biri wax badan bay ka ogyihiin laakiin carabi ahaan ku cabiraan baa ku adag halkaa marka la marhayo qaacidadan annaga noo taalla waxaa weeye kullu ducaa'in aw dikrin cujiza canhu bilcarabiya fabikayriha ila alqur'aan ila alqur'aan duco walba oo nabiga ka sugan oo soo aroortay oo carabi lagu garan waaye kullu ducaaءin aw dikrin cujiza canhu biاlcarabiyati fabikayriha duco walba oo nabiga ka soo aroortay oo ka sugan oo carabi lagu akhriyi waayey fabikayriha bikayr اlcarabiya ila اlqur'aan qur-aanka asagu lama turjumi karo lamana bedeli karo abu xaniifa laga soo guriya ra'yi wadaadana ay kama sugno xanaabtuna bakdood ay sugaan aada loogu dagaalamo ibn xasm iyo jamaacana ay ku dhoweeyeenba inay abu xaniifa ku takfiiriyaan sida kitaabkiisa alqiraab walxayra fii madaahibi ahli اra'yi wاlqiyaas kitaabkiisa aad buu ugu fogaaday hadduusan jaahil ahayn buui bisunan waan tagfirin lahaa buui ibn xasm abu xaniife laakiin waxaan ugu cudurdaray buui sunnada muusan aqoon nin aqoon yar buu ahaa marka wuxuu kaga badbaaday jahligiisa jahliga gaalnimo kaa badbaadiya baa dhaama buui cilmi badan abu xaniif wuu hanjabhayaa si kastaba noqotee waxaa weeye dikri walba oo carabi lagu kari waayey waxaan carabihin baa lagu akhriya ila quraan qur-aanka la bedeli karin oon la tarjumi karin lafdigiisa ayib waxaa weeya masale ijmaaciya abu xaniif warkiisa dambana ictibaar ma laha waa khilaaf xaadiثa qabla ijmaacin mutaqadimin mutaxaqiq intaa khulaasada aynu kaga tegayna wa kaana sala allahu calay wasalam yadcuu fii salaatihi salaadiisa wuxuu ku ducaysan jiray biadciyatin ducooyin mutanawicatin kala duwan taaratan mar bihaada ducadan wa taaratan marna bihaada ducadan kale ishaarada waxa soo socdu ishaarahaya ama sheeu sheekhu xifdsan yahay oo asaga ku jiro ishaarahaya wa aqara wuxuu kaloo nabigu sugay asagu kuma ducaysanine muslimiin ku ducaystay u ogolaaday adciyatan ukhraa ducooyin kale wamara wuxuu faray almusali ruuxa tukanaya an yatakhayara inuu kala doorto minha ducooyinka xaggooda uu ka doorto maa shaaa ducaduu doona wahaaka dhabdheh hiya qabsa buui ducooyinkii hiya waxaa weeye ducada aan kuu sheegay nabiga ka soo ororto taaratan bihada wa taaratan bihada mutanawicada ah, kuwan soo socda allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri allah waxaan kaa maangalay qabriga cadaabkiisa acuudu bika adiga waxaan kaa maangalay min fitnat اlmasiix ninkii socodka badnaa ama ishara ah addajaali ee beenta badnaa ee kadaabka ahaa waa fitnadiisaan kaa maangalay waacuudu bika waxaan kaa maangalay min fitnat اlmaxya nolosha fitnadeeda intaad noosha haddee fitno ka badbaadi maysid ilaahay oo ku dhowraba mooye iyo walmamaati geerida geerida fitnooyinkeeda su'aalihii iyo imtixaanka iman hayay iyo howlahaasoo dhanba iyaguna waa fitan allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min alma'ami dembi iyo wlmaqribi dayn baan kaa maangalay allahuma inii acuudu bika min alma'ami dayn baan dembi baan kaa maangalay weeye iyo walmaqribi dayn iyo qaan labaduna dhib bay keenaan maxaa yeele ma'amkuna haddee naftaadii baad dulmaysaa ilaahayna subxaana wa xaqiisa meel baad kaga dhece aadamana baad ku xadgudbi dulmi linafsika aw dulmun muxuu ahaaye lihayrika intunbay noqonaysaa ama dulmi lilah aad ilahay dulmido xaqu lah maqrabkuna marka nabiga la weydiiyey wuxuu yidhi sal slam ruux markuu dayn iyo qaan lagu yeesho beentiisaa badanaysa waad beentaa kugu been baad sheegi waxaad ordhuhu dayntii goormaad isiin war xoolahaygi maad siisi gabbalku ka dhimcayaad leeda gabalku maanta kadibna fariida bidix baad ka bixisay jinkii meelaad ka baxda lagu arki maayo waxbaad yaboohi waxbaad ballan qaadi waxaasoo dhan marka waxay kuu kalifaysaa inaad dembi iyo been ku dhacdo dayntu iyo qaantu naftiinna marka qaanta iyo dayntaa ku culaysnina iska fududay nabigu dhihi jiray sal ly slam walidaalika sufyaan athawri wuxuu odhan jiray raxmat ullahi tacaala calayh nin saaxibulciyaal ah markaan zamankan joogna buu ihi saaxibulciyaal makhaatigiisa qaban mahayo ninku mar hadduu saaxibulciyaal yahay buu caruur iyo xaasas iyo haween iyo carruur leeahay aniga haddii maxkamad aan fadhiyo makhaataan laygu keeno maraggiisa ma qaban hayo makhaatigiisa maxaa jira l sufyaan thawriyo abu cabdilah imaam ahli kuufa wuxuu idhi nin saaxiibu ciyaalo xaasle ah oo caruur korinaya been iyo dembi iyo khayaano iyo ribo iyo xaaraan ka badbaadi maayo waagi intuu beriyu shaxaa tagahaya markaasuu wuxuu doona soo qaaday maxaa jira carruur baa ka dabaqayliyaysa aabba maxaad wadaa baa leeya waa la sugaya dabka in la shidaa la rabaa isagoo faramara ma soo noqon karo marka owlaada iyo ubadku aadan tabar u haynin dhaqaale ahaan marar badan waxay kugu kalifi inaad been iyo xaaraan iyo waxaan bannaanayn aad gasho waxaad ka sarigan lahayd markaad keligaa tahay ama markaad hantiilo tahay aad ka sarigan lahayd iyo markaad faqiir tahay saaxiibu ciyaalah aad ku dhici carruurtaana kugu ridi haweenku daba fadhiya biilka iyo dambiisha wataa kugu ridi marka waaas waxyaabahaasoo dhan baa isagu xeerin jiray waa kii inaga soo maray ugu yaro dhalay u habaaray abu sufyaan athawri qolihii boqoradaa iyo ree cabaas yihiin iyo isagu dagaal xun baa ka dhexeey abujacfar mansuur wixii dhex mara waad garanaysaa marka nin wuxuu ahaa ku adag xaqa oo amaar bilmacruuf nahaa can ilmunkar buu ahaa ayaguna boqortooyo iyo boqorada iyo maamul iyo siyaasiyiinna ma ogola xaqa in loo sheego runtaana dhibtaba asaguna waa ku dhiirnaa waa ku adkaa waagi dambe go-an waxay qaateen wadaadkii runta u sheega wax ka saxaba ama wax qabtaba inay biil ka goostaan oy cadaadiyaan oy dhaqaalaha u diidaan oo irsaaqadii iyo baytumaalka hantiisi la faraqay lagu ciyaarahay wadaadihii laga qadiyo xaqa sheegay inta kana lagu e, malaayin malaayiin loo siiyo xaaladuu adkaatay buu arkay wiil yaroo u dhalayoo dalaandalahaya wuxuu hi ilaahu ka waxaan ka yaabay inuu boqoradan ii baahiye hadda anoo noolbu nafta ka qaad aan xabaashoon ku sabre afka uu dhammaynaya wiilkii nabar baa kusoo bada kow asagaa xabaal uu ku tukaday dahab wuxuu hi wahaadihi karaamatun haabita lisufyaan thawri markiib intuu dhaqay oo ku tukaday muslimiintu kula tukadeen buu xabaashay markaasuu meeshu dan ka baxay gabadh walaasho oo ciraaq joogtay baa xoogow intay buskud soo dubta iyo eh, bahalkii la odhan jiray muxuu ahaa eh, kaakac soo dubto yuu qadiga iskaga wadan jiray biyaha zamsamkana ku cabi jiray ma ogoleen waxooda inuu qaato marka waxaa weeyaan dayntu dhaawac badan bay kuu geysan aad iskaga ilaaliya dhallinyaraad tihiin raggiina xerta waliba aad iskaga ilaaliya ha baranina inaad daynta qaadataan ha baranina ayib jumcadda asagu wuxuu odhan jira raxmatullahi tacaala caley nimaan dayn lagu lahayn waa haweeneen aan caado lahayn hase ahaatee baashu way dhib badantay aada la iskaga ilaaliyo allahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu shahaadi raxmatullahi tacaala caleyh waaba marka asagoo dayn badan lagu lahay ku nihi sheekhow maad iska daysid daynta markaasuu hi maxaa wuxuu hi idinku dhallinyaraa tihin buuri nimaan dayn lagu lahayn buuri waa haweenaya aan dhiig helaynin iskaga taga meesha allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min shari maa camiltu waxaan sameeyey sharkii waxaan sameeyey dembi ee naftaydu ay kasbatay ilaahu sharkiisaan kaa maangalay cuquubadiisii iyo ciqaabtiisii wey adduunkaa laisku ciqaabi haddii aakhirana wayba ku suga haddaan rabbi ku cafiini wa min shari maa lam acmal waxaanan samaynin sharkii baan kaa magangelahaya ilaahu bacdu daba waxaanan weli samaynin oon la gaadhinba iyo waxaan soo sameeyey labadu alla waan kaa maangalay ayb ducadan ayada hadda in lagu qaydo salaada ma sugno sida raajixa ducada anagu duca mulaqa oo nabiga ku ducaysan jiray ahayd allahuma innii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal taasi marka lafdiga bacduna ma sugno sida raajixa ah ducadu waxay ku sugan tahay keliya khaarij saabu nabiga ku dhihi jiray salaadda inaad ku akhrina dhib ma laha allahuma innii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal allahuma xaasibnii bacdu weli aanan samaynin un wey wax kale ma aha allahuma xaasibnii xisaaban yasiira ilahu xisaab fudud iyo xisaab haygu adkaynin xisaabta manuuqisha alxisaabu cudiba xadiidka caaisha fi saxi baad garanaysa allahuma bicilmika alhayb allow ogaashahaad haybka waxa maqan og tahay waqudratika cala alkhalqi iyo adkaashahaad khalqiga ka adagteed awooddo waxaad doonta inaad ku samayso kana samayso axyinii allow inoole maa calimta alxayaata khayran lii intaad og inay noloshu khayr i tahay ilaad ugu dhamaysa ma aadamuhu inu iska noolaadu jecel yahay oo adduunka iska dabdableeyo o iska ordo allahna dantiisa iyo masladiisa yaqaan maa calimta intaad og tahay khayran lii inay wanaagsan tahay noloshu watawafani allah ofso nafta iga qaad idaa kaanat ilwafaatu hadday geeridu tahay khayran li mid ii aniga naftayda iyo diintaydaba u roon allahuma waasaluka allah waxaan ku weydiisanayaa khashyataka fi lhayb maqnaashaha inaan kaaga cabsado khashyadka filgayb maqnaasho inaan kaaga cabsado yacni markaan keligay ahay inaan kaa cabsado oonan xumaanta iyo cidna kuma arkayse oon ka farxal aanan is odhanin iyo washahaati marka fagaaro la joogo faq iyo fagaaraba macnahaasa u roon in la yidhaahdo wadaadana macno kale ku fasiraan ayib waasaluka haddii marka aan keligay ahay oon cidlo joogo oon ayb haayb ah, laga maqan yahay haddii goobjoog la yahayba oo markaa fagaara la joogaba ilaahu inaan kaa cabsada igu irsaa ayib munaafiqa ilna dhaqankaa lagu yaqaanaa inuu markaa keliguu yahayna xumaanta waxa ba'an uusan ka sarriiganin marka lala joogana uu xushoodo waa dhaqan munaafiq marka tiibuu nabigu ka magangelaya ayib wa as'aluka waxaan ku weydiisan kelimata alxaqi weedha xaqa inaan ku hadlo wa fii riwaaya alxukm kalimat alxukmi aw marka inaan kelimada xaqaa ah ku hadlo ama xikmada xukmiga iyo xikma waa isku macno waadh murtiah murti inaan ku hadlo xaq ah ama shay xaqa ah. xikmaduna cinda alcarab waa kullu maa dacaaka ilaa makrumatin wanahaaka can maqbaxa marka la soo gebagabeeyo weedh walbo kelimo walbo kugu yeedha shay wanaag oo gobannimo ah xumana kaa reeba cinda alcarab hiy alxikma wاlcadl alla waxaan ku weydiisana wasalka alcadla garsoor baan ku weydiisan inaan garsoor ahaan dhexdhexaad noqdo oon xaqa aanan ka barin fi lqadabi xilliga cidhada ayo iyo warda markaan aanan cadhaysnayn raalliga ahayba haddaan faraxsanahay iyo haddaan xanaaqsanahayba inaan shayga xaqa abbaaro dad baa waxaa jira markay xanaaqaanna hilfaha kuu qaadi markay mxuu caadi yihiinna xaqada ku siin lama ogola middaa iyada nab wuxuu aslabka alcadla fi اlqadab garsoor iyo xukunka inaanan ka baydhin iyo cadaalad filqadabi cadho gudaheed iyo warida mxuu ahayd cadho la'aan gudaheedba wa asaluka waxaan ku weydiisan alqasda dhexdhexaad baan ku weydiisan inaan dhexdhexaysto fi lfaqri markaan saboolka ah iyo walqina markaan tanaadka iyo hodanka ahayba ninbaa markuu faqiirashin inuu bixi aan ogolayn wax yartee ilaahay siiya in wax ka bixiya ma ogola annagaaba bayl daacayna annagaa naftu nahaysa annagaa isqacdhabaynu ku leehay war kuwo kaasii daran baa jira intan yarta aduu ilaahay ku siiye wuxuun ka bixi waa la kala daran yahay nin waxaa jira markuu haysta keliya wax bixiya hadduu xoolo yareeyo shilin baan bixinayn labaduba waxaa la rabaa inaad dhexdhexaad ku dhaqanto mid waxaa jira markuu faqiir noqdo xooluhu yaraadaan ninay balaaya ku dhacay iska dhigo waalan oo walaahoobi oo walwal iyo tiraanyo ilaa marka dambe isla hadlo oo dhakhaatiir loo geeyo strays iyo mxuah depression iyo mxuah buufis ku dhaco ama sida qolihii ree waqooyi ku dhahaan hebel masaajidku galay masaajidka ayuu galay hebelaa wayba le masaajidku ku jira masaajidku galay masaajidku galay macnuhu waxaa weeye wuu faqiiray wey wuu khaariqo waa kacay wey ninkii khaariqee kacan baana masaajiddii safka hore taga ay leeyihin ninkii narageeda xoogow haysta meelahaasu qayilaa oo tamashleeyaa warkaasaa meesha ay ku qarinhayaan labadaa midna lama rabo haddaad ani tahay inaad tamashlayso oo kibirto oo um fiishlaysa la dooni maayo dhedhedheaada u noolo ummaddan ha ku kibrin ilahna khalqigiisa ha baabi'idhi labaduba waxaa weyaan midna marna qaطuuc ha noqonin marna batraan ha noqonin kolba shay dhexdhexaada ku soco fi lfaqri saboolka iyo faqiirnimada gudaheeda iyo walhina tanaadka gudihiisa inaan dhexdhexaysto oonan bidic aanan ka dhicin gobonnimadii iyo dariiqii loo baahnaa وأsألka waxaan ku weydiisan rabbi نaciima gallad baan ku weydiisan iyo nicmo laa ybiidu aan dhammaanaynin laa ybiid aan dhammaanaynin baan ku naciima laa ybiid waa jannahad jannada iyo ilaahay wa taعala ridadiisa iyo khayrkaas wey وأsألka waxaan ku weydiisan qurata cayni il doogsigeed laa tanfadu aan go-aynin walaa tanqaicu aan go tanfadu walaa tanqacu waa isku mid aan dhammaann aan baad kala dhihi tanfaduna markaa dhammaashadaan ka cabir tanqacuna mxuua ah go-id ka cabir oon isku mid wey wa asaluka ridaa ilaahu ridaan ku weydiis inaan qanco oon iimaansado bacda alqadaa'i qadaha kadib markaad wax xukunto geri iman faqri baa iman guuldaraa iman inaan qanco ayb oo ilaahay inuu qadaray oo kuu gartay oy canaan tahay lacala eh, mxuu ahaa lacala catbaka maxmuudun cawaaqibuhu warubama saxat اljsaam bاlcilali bdaad yidhi canaanta ku dhacaysa addoommada wan wanaagsan way garanayaan marka guuldaro kugu timaado oo islaanta lagaa galo caruurta lagaa galo xoogow shilmihii daruurinaysa eed xoogow sanka ku taagaysay la dhex fadhiisto oo waxaa wey ilahi baa kula hadlaya xoogo canaan barbaxo waayar baa kugu dhacaysa inaad marka rogmato lama rebe inaad ilaahay subxaana wa tacaala barido ood khusuucdo ood isgarato oo toobad keento oo meelahay dunuubta ka yimaadeen aada ogaato ayib waabaan wadaad qaaraan ka qaadi jiray bil walba toban kun oo shilinah toban kun oo shilin waagii dambe wuxuu yidhi baashu way badan tahay shan kun baan ka dhigahaya aniga wadaadka waxaan ku n shan kun ha ka dhigani kordhi ilah baa kuu kordhina soo toban ma ahayn an ku dar an iyo toban ka dhig uu nala yaabay niman waalan baa tihin tobankiiba ya allahu iyo meel aan ka keen laaan markaas marka soo daynsadaabu maxaa ilaah kuu barakayna ka daa wuu diiday antiina wuu goosta waagi dambe lix sana mase toddoba sana taqriiban yuu nagu soo noqday wuxuu yidhi waagii tobanka aan bixin hayeen qaraanka joogtada ah, keenhaye agoon iyo masaakiini hawan waxaad siisaanba aad wadeen waagaasaa nool igu dambaysay buui kun shilin oo qaraana maanta ma bixin karo bu kun shilin oo qaraana maanta ma bixin karo waxaad yeelaysaan kun baan ka bilaabay ilaa toban baan gaadhsin muhamwadii hadda qaranka laga wado laga bilaabo dadkaas siin jirayba way tagaan baa nomaba joogaan annagu hadda qaran oma baahan wuu joogaa isliiba ku nool yahay meel dheer ma jiro waagi dhaweydan cumraystay wadaad sheekh yuusufla ree jiddaa ah, masaajid imaamka ah wuxuu iga sheekeeyey nin injineeroo soomaaliya oo jidda ka shaqaysta yaa wuxuu qaaran noo keeni jiray buu i bil walba kun riyaal kun riyaal oo riyaalka sacuudiga ah markaasaa ana qisadeeda u sheegay aad boola yaab kun riyaal buu noo keeni jiray waagi dambe wuxu or hawshii meeshii aan aad ku wadeen ba khayr kama jiro waa meelaan fiicnayn ba noqotay kunkii anigu waa ceshiday warad waba kaama gelin dad islaamna masaakiina la siinayo kunkaada keen baan ku burweys hawsha hawku taalam aduma dad baad dhowranaysa mise dan muslimiin iyo masaakiin baad wax taraysa wuu adkaystay bul wuu diiday kun riyaal inuu bixi iska daaye oo qaaran u bixiya asagaan hadda bisha helin bur kun riyaal ninkiis noocaasa ah, asagaan hadda helin bur wuuna jooga hebel hebel baa la yidhahdaa raggii fadhiyo dhan oo sheekh muku hadlayay baa wada gartay marka waxaa weeye qaduhu markuu yimaado oo wax isyaraadaan waxaa la rabaa inaadan waalanin oodan ilaahay tuhmin naftaada inaad tuhinta la rabaa inaad tiraado shilinkii meeshaad ku bixinaysay baa lagaa soo gaadhay xoogaad bixinaysay baa ku baabiye ma aha adaa khaladaad baad gashay oo dunuub baad gashay inaad toobad keento qul huwa min cindi anfusikum baad la rabaa aduu isku noqo khayrkii inaad kordhisa mooyaan mxuu ahaay haka gaasirin adugu toobadkeen ilaahay u noqon mooyeen ummadna ha tuhmin ilaahayna ha tuhmin naftada tuhun wasaluka ridaa inaan qancaan alla ku weydiisanay iimaansani baan ku weydiisan bacda alqadaai xukumkaadu markuu dhaco qadiya qadar ku dhaco bacda alqada bacda almaqdiyi bihiba hadda loo jeedaa baa laga yaabaa lanno qaduu waa ficilka ilaahay maqdiyu bihina waa shay aafada kugu dhacday weeye geerida kugu timid xoolihii baaba'ay xanuunka kugu yimid adiga waasaluka waxaan ku weydiisan barda alcayshi nolol qabow baan ku weydiisan bacda almowt geeri kadib nolol qabow nolosha qabowgeeda bimacnaa de waa nolosha aakharaa loo jeedaa jannada iyo naciimka iyo jannooyinka durduraya laga hadlahaya wa asaluka waxaan ku weydiistay rabbi owladat nadr daymo macaankeed baan ku weydiistay ilaa wejiga wejigaada la fiiriyo la eego marka wejigaada daymadiisa ay isheeda ku dogsato ku macaansado yacni ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala fii ywmi اlqiyaama ayaa loo jeedaa ilaahay subxaanaه wa tacaala intay ilaahay aragtee ishooda ku qawaysta allah nagu daro wa asaluka wacalla waxaan ku weydiisan ashawqa inaan u hiloobo ilaa liqaa'ika la kulankaada inaan la kulankaada aan u hiloobo yacni geerida iyo muxuu ahaay liqahaada maalinka qiyaamo allow inaan jeclaysto oon geerida fii sabiililahi jeclaysto oo la kulankaada iyo axibada iyo aakhara jeclaysto baa alla ku weydiisanaya wey ashawqa ihilow inaan u hiloobo oon u xiiso ilaa liqaa'ika fii hayri daraa'a mudira ayadoo dhibaato i dhibta aysan jirin yani haddii geerida iyo ay dhibaato kugu kalifto ilaahu meelaan jooga mahay allow nafta iga qaad ma sii fiicno sida aymo badanoo salafa ku dhacday iyadoo ay bannaan tahay ka fiican adoo dhaadanoo dhibba uun ku haynin inaad iimaan buuxa dartii iyo alla jacayl darteed aad tira ilaahu subxaana wa tacaala liqahaadaan doonayaa iyo muxuu ah la kulankaada qiyaamaa laga hadlay maaha allow inaad disha wax laga hadlayda ma inaan dhib diineedba jira mooyee allow idil lama ma fiicno karaha weeye in dhibaato diinadba aad ka cararaysaa mooye sida bukhaari iyo jamaca min salaf ay sameeyeen iyo saxaabo badanba ay sameeyeen ayib saxaabigu anaga soo marray muxuu ahay intaan cashirka akrinayay muxuu ahaa xakam ibn camr alkhifaari markuu intuu salaad tujiyey ay qole wax ka sheeg sheegeen wuxuu hi maana hadda salaaddii baraysa dhaqankiinu baad buu sidan yahay buui suxbadiinni iyo la socodkiinna faa'iida kuma jirti allow kuwan i dhaafi buui cadowgooda maanta ishayaane galabta la isgelhayaan allow oga gargaar markay guulaystaan iyagu adkaadaan allah waana nafta iga qaada saan u kala isa badayna xertan wayba dhibeene sidii galabkii baa fooda gaalada la geliyey gaaladii baa jabtay waa la quwaaxay magdheer bay isku dhaxleen markii khaniimada la soo ururiyey wadaadkii qalaf nafta waa ka baxday waa lagu tukaday yani khilaafka qaarkii musiibo wey khilaafka qaar dadnimadu kaa qaadaya dhaqanaada lahayna wuu kugu keenaya fii hayri daraa dhibto la'aanteed mudiratin anigay dhibta dara waa masaaibka dhibaatooyinka dhibaatooyin waxaa jira dhaco aan ku dhibayni iyo kuwa dhaco ku dhibi baa jira marka saasaa laisu raaca daraa mudira waa dhibaato aniga i dhibta iyadoosan jirin allaw inaan u hiloobo la kulankaada iyo aakhare iyo janno alla u irsaaq walaa fitnatin fitno iyo imtixaan mudilatin ruuxa dhumisoo diinka gara marisa allaahuma zayinna biziinat اliimaan allaw nagu qurxi iimaanka billadiisa wajcalnaa allow naga yeel hudaatan kuwa ummadda hanuuniya jamcu haadin muhtadiin ayaguna hanuunsan kuwa ayagu hanuunsan ummaddana hanuuniya allow naga dhig wey wa callama nabigu wuxuu baray abaabakr sid radi allahu tacaala canhu wuxuu baray an yaquula inuu yidhaahdo allahuma inii dalamtu nafsii allow naftaydaan dulmiye dulman kaiiran dulmi fara badan baa nafteeda dulmiyey walaa yakfir dunuuba ilaa anta dunuubtana axadan adiga ayn allow ma dhaafo fakfir lii allow ii dhaaf makfiratan dhaafid min cindika xaggaada ka ahaato axad kale anaabaa loogu hayni warxamnii allow ii naxariiso innaka anta alhafuur raxiim allaha naxariista badan dhaafidda badan baa tahay wa amara caaisha radi allahu tacaala canha hooyadeen buu nabigu wuxuu faray an taquula inay tidhaahdo allahuma innii asaluka min alkhayri kulli allow khayrka dhammaantii baana wax kaa weydiisanaya hayrka dhammaantii khayrka aakharo iyo kii adduunyo dhan walba caajili kiisa soo degdega adduunka lagu helo iyo waa aajili kiisa daahay aakhara lagu helo ama xilli dambaba la hela adduunyada maa calimtu waxaan ogaaday minhu min alkhayri wamaa lam aclam waxaanan ogeyn ilaa allah yaqaana aduu wax yarbabaad garan khayr ka taqaanaay wa acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min ashari kullihi sharka xaggiisao dhan baan kaa maangalay anwaacdiisa kala duwan o dhan baan kaa maangalay wey caajili kiisa degdegay waa aajili kiisa daahaba ma calimtu minhu wmaa lam aclam waslka waxaan ku weydiisan wfii riwaay riwaaya xadiidka waxaa ku timid allahuma inii asaluka in laisraaciyo aljannata janna alla ku weydiistay wamaa qaraba ilayha iyo wixii u dhoweeya oo min qowlin weedha aw camalin camal la yimaada ah qowlku waa waxaa dignaha laga yidhaahdo camalkuna waa w jawaarixda xubnaha kale ka dhaca nabigu waa kala duwahaya walidalika slku dheh alimaanu qowlan wa camal oo qowlku gooni u tariyan camalkana gooni u tariyan iyo ma qaraba wixii dhoweeye ilayha ila اljanna oo min qawlin aw camalin ah wixii sabab ilahay ka dhigay asbaabtii khayrka ayd baa loo jeeda ilahay baa dhawaashaha asalka iskale aqiiigaeh dhowaynta xaqiiqiga eh, eh. wa acuudu bika alla waxaa kaa maangala min annaari naar iyo cadaab baan kaa maangalay wamaa qaraba ilayha min qawlin aw camal waasaluka waxaan ku weydiistay wa fii riwaaya allahuma inii asaluk alla waxaan ku weydiisanayaa min alkhayri khayrka xaggiisa maa sa'alaka cabduka warasuuluka muxamed wuxuu ku weydiistay addoonkaadi rasuulkaadi muxamed ahaa ila nabiga inaga yaqaan ilahay sida loo baryay iyo khayrka aakhari midka wa acuudu bika allah waxaan kaa magan galay oon magan ka ahay adiga magan kaaga ahay min shari ma minhu cabduka wa rasuuluka muxamedun sal alay slam wuxuu kaa magan galay addoonkaadii iyo rasuulkaadii muxamed ahaa sal allahu calayh waalih wa asaluka allah waxaan ku weydiistay maa qadayta lii min amrin an tajcala caaqibatahu lii rushda ila waaan ku weydiisanaya waa ducaad u qiimo badan duada hal lagu duaysto maa qadayta li waxaad ii xukunta aniga oo min amrin arin ah alla waxaad ii xukunto amar ama qadiyada ama arrin qabsata ah an tajcala inaad ka yeesho caaqibatahu lii mxuu aayatiinkiisa dambe cidhibtiisa dambe mustaqbalkiisa rushdan hanuun allow iga dhig wax marka hore adu aad baasaysan baa jiro aakhir ka noqon ba nicmo ka noqon ayib wax marka hore adu aad nico mooda aakhir gadaalkiisa dambe ka halaabi baa jira ilaah wixii amare iigu yimaade eed ii xukunta ee qabsada intaan adduun ku noolahay ilaah aakhirkiisa waxaad iga dhigtaabu muxuu ahaayey hanuun iyo cidhib dambe alla iga sii ayib wa qaala lirajulin wuxuu ku yidhi maa taquulu fi salaa salaadda maxaad ku ducaysataa qaala wuxuu hi atashahadu waa atixiyaadsadaa ama atashahadu waan tawxiidsadaa oo shahaadateynki baan la imaadaa labadu macnoba way noqon kartaa uma asal اllah all waxaan weydiistaa aljannata jannaan la cirbiya intaa kadib wa acuudu bihi min annaar oo haddii tawxiid ay tahay ducaadu ducaau anaa baad ka hormarisay ila markaad ilaahay janno weydiisanayso waatay fuqahada u yaqaaneen ducaau mas'ala ilaahay inaad ammaantood xamdi iyo anaa iyo tamjiid iyo tawxiid ku bilowdana ducaau anaa baa la yidhahdaa laa ilaaha ila allah waxda markaa tiama ashhadu an laa ilaha ad tiraad kadib inaad ti allahuma kfir lii tan dambe waa ducaau masala oo ilahay dembidhaaf baad weydiisatay ta horena maxaa arar iyo hordhig gundhig aad ah ugu talagashay ilahay inaad ku ammaanto wuxuu aq u lehay aad siiso auudu bihi waxaan ka magangalaa min anaari naar baan ka magangalaa amaa wallaahi allaan ku dhaartay maa uxsinu nabi alla uma wanaajinayo ma aqaano dandanaka ducabarigaada iyo walaa dandanata mucaad mucaad ducadiisa hoose hoos u akriyo waa inaga soo maray hunuunudaada iyo mid ma garanhayo anugu ilaahayna waa u tawxiidsadaa hayrna jannana waan weydiisa naarna waan ka magangalaa waxaa ilaahay idan baraadiya mucaad anuu ma aqaana wadaadkii inaga soo marray wadaadkiisu mxuu ahaa reer bani saliime sulaym la jiray ansaariga ahaa ee uxud ku shiidi jiray fa wuxuu ihi nabigu xawlahaa labada agagaarkooda baanu dandunu ku hunuhunu dhahna anaguna wax kala ma hayno naar ilaahay in laga magangalo jannana la weydiisto unbaanu ku dul wareegnaa wadaadow ee baashi baa la kala yaqaanaa oo ilaahay baa lakala baryi og yahay oo waa lakala carab furan yahay mooyeene intaa aad sheegtay in baan ku dulmeeraysanaa buu nabig sal slam waa sidaa macalinimadiisa qiimaha badnayd bay ka mid tahay ma dhihin nabigu muxuu ahaaye war waad qariban tahaye wax yar lama rabe baasha saa kasii daa wuxuu ihi intaan baan ku dul wareegna waad fiican tahaye laakiin wax kororso warku waa intaas wsamica wuxuu maqlay rajulan buu maqlay yaquulu la fii tashahudi atixiyaadkiisa allahuma inii asaluka ya allah allow waxaan ku weydiisan allow wfii riwaayati bilah allahuma inii asaluka bilah marka tawasul bay noqon bilah haddii la geliyo allaw adaan kugu tawasulhayaa wey alla nimadkaada iyo ilaah nimadkaadaan ku tawasulhaya oon cuskaday allow ii dhaaf wey alwaaxidu keligii ah alaxadu alwaaxid alaxad labadu waxaa isku mid wey waaxid axad laakiin waxaa xeelo dheer cinda ah, caqaa'idiyiin alaxad alaxad ayb waaxidku shayga tiroobay ka bilaabataa bay dhahaan waaxidku waa bidaayat اlacdaad baa la yidhahdaa tiradaa ka bilaabata ama alaxad waa shayga mutaxan en tiraba aysan raacin shayga mutaxan ee keligii ah en tiraba raacin baa la yidhahda marka walidaalika ya alaxad ya ablaqu min alwaaxid cinda ahli اlcilm alaxadu allaha keligii ah la tarixin aلsamadu boqorka ah ama aلsamadu loo baahan yahay almuxtaaju ilayh labaduba waa la yidhahda alladii lam yelid aan dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun lahu usan u ahanin kufuwan axadun axad u dhigmo oo ilaahay u dhigma ama mataalana uusan jirin maxaa intaaso dhan kugu weydiista waa tawasule biasmaa illahi اlxusna an takfira lii dunuubii dunuubta inaad ii dhaafto alla kugu weydiistay asaluka allahuma biاllaahi اlwaaxid اlaxad الsamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu waa tawasul biasmaa اllah tawasul biasmaa اllah an takfira lii dunuubii inaad dunuubteeda ii dhaafto inaka anta algafuur الraxiim inaka anta algafuur raxiim allah allah naxariista badan ee dembi dhaafka badan baatay intaasaan ku tawa tawasulka noocana waa mujmac caleyh inuu bannaan yahay cinda ahli اlcilm tawasulka labaadna ilaahay subxana wa asmaadiisa iyo sifaatkiisa daatiga ah in ilaahay loogu tawasulo camalkaada saalix adugu aad la timid inaad ilaah ugu tawasusho ilaah aad tira ilah waaas waxaas adiga dartaaban u samaad og tahay allah isaga intaa igu naxariiso nimankii alaaada uu ku dumay intay sahmiyeen qaw ku fadhiistay waad garanaysaan baan u malaynaya tawadugta saddexaad asaguna bannaan waa in ruux muslim oo saalix aad tirada ii ducee adnaad aamin u dhahdo ii ducaad wadaad wadaa alle iiga dhow baan filhayaae nin lagu jira allaa oge bal ilaahay ii barya oo waxa iisoo ii soo ducee ayib ama asagoo kula fadhiya ii ducee say saxaaba badan nabiga nabiga noo ducaa udhihi jireen ayib aduguna markaa aamiin aad u dhahdo ruux haddaad la joogtana waad u aaminsan haddaad ka maqan tahayna haddii ilaahu hebel baan idhi ii duceeye ilaahw ducadu igu maqan iga aqbal baadihi khalaawu iigu jira allaw iga aqbal iga khalwaynhayaa marka waa tii uu nabigu yidhi oo kale mxuu ahaa kacab bn rabicat alaslami faacinnii calaa karat sujuud bikasrat sujuud ayib taas saddexdaa masalo khilaaf kama taagno khilaaf kama taagno muslimiintu waxay kaloo isku khilaafeen masale afraad oo ah altawasulu bijaahi اlambiyaa wاnnabiy in lagu tawasulo annagu waxaan idha waa bidco mana bannaano wadaadana waay dh way bannaan tahay oo waa ku dagaalamaan ayib waxay yidhi waa gaalnimo laakiin ma jiro qolya suufiye oo reedualibkii reetaadka ah ninka ragga markaas haysaan been lagama sheego waxay dhaheen atawasul bijaahi اlambiyaa wa saalixiin bay dad ku tagfiiriyaan maxaa cabdiwaab bay ku eedeeyeen ardaydii ka dambaysay ku eedeeyeen kuwan hadda joogay ku eedeeyeen waa been iftiraa wey waa kadib cala alkhusuum wاlkhus ilaahay baana kala saari doonaa wahaabi qaba atawasul bijaahi nabiyi iyo wixii lamidkaa lagu gaaloobayaa ma jiro abadan laakiin waxaan leenaha waa bidco aan laydinka horrayni idinku aad bilowdeen nebi maxamedna aan usan aqoonin saxaabana aysan aqoonin ayaguna waa waxbay jacburiyaan oo axaadiis bay la ordaanoo waa un ishayaa masaladu way bannaantay waa bidcun baa laysku hayaa mooyeene layskuma hayo gaalnimo weyo diinta lagaga baxaya waa iftiraac cala alwahaabiya wa cala atbaacihim ninka ragga si kale waa u eedeen laakiin weligaa wuxuusan qabin ha ka sheegi <clears throat> faqaala nabigu wuxuu ihi qad ufira lahu waa loo dembi dhaafay waa loo dembi dhaafay qad ufira lahu ninka asaga maxaa yeelay si fiican buu ilaahay u baryey ilaahay buu intuu asmaadiisa ku tawasulay ku tawasulay buu yuu ducadii daba dhiga ayb tan marka waxay keenaysaa in salliga nabigoo laga tegay ducada la aqbali saliga nabigo laga tegay ducada in la aqbali buu xadiidkan faa'iideeyey ayb oo inaga soo marray nin intuu ducaysay saliga ka tegay nabigu uu yihi kan waa degdegay ku kaloo nabiga ku saliya wuu yidhi sal tucطa ilaahay weydiiso waa laga ajaab wadcu tujab oo inaga soo marray soo maahayn hunaa nin ilahay intuu asmadiisu ku tawasulay sali nabi maxamed aan sheegin kadib nabigu uu yidhi qad ufira lahu baa meesha idan waxaa la rabaa ilaahay asmaadiisii inaad ka hormayso ducaa sana aad la timaado ama nabiga aad ku salido bay markaa noqonaysaa laakiin nusuus badan baa ku timid duca aan saliga nabiga wadin inaan la aqbalayn marka aada laskaga ilaaliyo bal lagu daro wsamica nabigu wuxuu maqlay aakhara mid kalu maqlay yaquulu leh fii tashahudihi adna atixiyaadkiisa gudihiisa ku leh allahuma inii asaluka waxaan ku weydiisanaya biana laka alxamd waxaan kugu weydiisanayaa biana laka alxamd inaad mahad leedahay baan ku tawsulahayaa wey iyadaasaan allow kugu dhowaanhaya laa ilaaha illaa ant adiga mooy all kala ma jiro aq lagu caabudo waxdaka laa shariika lak almanaanu allaha gallada badan inaad tahay yaa badiica asamaawaat samaawaadkii allaha onkaya abaamadoyow iyo walaada dhulkoo dhanba yaa daljalaali sharafta allahu saaxiibka walikraam iyo karaamada iyo gobonimada yaa xayu allaha nool yaa qayuum allaha dunida maamulaya adduunka iyo onkoo dhanba una taagan dantooda iyo mxuu ahaaye maslaxadooda inii asaluka aljanna oka maxalushaahidka loo jeeday baytulqasiidka inta hore tawasul bay ahayd alla waxaan kugu dhowaanhay waa inaad mahad leedahay oo aad keligaa tahay oodan shariig lahayn ood gallad badan tahay ama aad manni badan tahay ood celiyo dhul ba adugu abuurtay ood sharaf iyo gobonimo leedahay ood nooshahay oo mm, dunida iyo noolaha adugu aad maamushood masaalixdooda u taagantahay iyo dantooda intaasoo alla waxaan ugu dhowaaday inaad janno isiiso intaasoo xaqood adgu aad leedahay ood ku tilmaaman yaan allow kugu baryahayaa weeye janna inaad isiiso innii asaluka aljanna janna allow ku weydiisa waacuudu bika min annaar naarna waan kaa magangalay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal slam liasxaabihi uu ku yidhi ardadiisii tadruuna bima dacaa tadruuna ma ogtihinoo ma garanaysaan bimaa wuxuu alla ku barya qaaluu waxay allah warasuulu aclam allihii rasuulkiisa u ogaal badan culimmadu waxay yidhahdeen allahu rasuulu waa aclam had iyo goor la odhan mahaye hawsha hawl diineed tahay baa la odhan hawsha hawl diineed hadday tahay nebi maxamedna markaa nool yahay ama mootan yahay waa dhihi kartaa allah warasuulu aclam allahu aclam iyadu tafsiil ma laha ee meesha la waa rasuulka rasuulku wixii diinteenna ku saabsan waad dhihi kartaa hadduu mootan yahay iyo hadduu nool yahayba allahu warasuulu aclam laakiin hawl diineed haddaysan adduunya ku saabsan tahay dhihi wa rasuulu aclam ma odhanaysi maxaa yeelay taasi inay beentaa laga yaabaa nabigu kii saxaabada ku yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum wixii diini alla ku saabsan fa ilay marka labadaas arrimood yaan lasku khaltay qaala wuxuu nabigu waladii nafsii biyadii allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laqad dacaa wuxuu daca allaha ilaahay buu ku weydiistay bismihi اlacdam bismihi اlcadiim magaciisii weynaa wa fii riwaaya bismihi اlacdam magaciisa u weynaa u sarreeye magacyihiisa yaa xayu yaa qayuumtaa weeye iyo ma ahee yaa badiica asamaawaati walard weeye ma ahee almanaankaas wey waxyaaba badan baa lagu dhuftaa ayib ducada hadda uu saxaabigu maray un adugu dagaal badan baa ka jira aqwaal lagu dhoweeyey ilaa afartan bay sheegeen wadaaduhii inta uu saxaabigu la yimid un kudh waba ku yeeli maysa ku ducayso ayib ismiga aclamka ku dhex jirana waad ku urursan waad heli markaa iyada ah alladii idaa duciya waxaa laga yaabaa laakiin adoo intaba la yimid in sida saxaabiga looga aqbalin aan lagaaga aqbalin asbaab jirta awgeed ayib asbaab jirta awgeedoo dikrigu waa dikrigii laakiin ninka ku ducaystay akhriya baan ninka noqon karin ninkii baan ninkii ahayn seeftu waa seefti laakiin ninka haya ee isticmaalahaya ku dagaalamaya ninka ahayn asayfu bidaaribihi laa bixaddii bay dhan carabtu seeftu ninka ku dagaalama wa ku dhufanhayay ku xidhan tahay afkeeda kuma xidhno haddii kales ninkaalaanba haddii aad waxaan aga yaabi inaas ii dhici waayo baalkoo xiimahayo dhegdhegahaya hmm aladii idaa duci adoo aafaysan oo muxuu ahaaye meesha xaaraanta ku wato oo baktigii ribadaadda maanta soo cunay oo muslimiinta dulmay oo agoonta xoolaheedii la gembiyey oo singalmaada rahifaha u qaaday xoolaheedii ya waxaad gacmaha taagi nabi muxuu hi fa annaa yustajaabu lahu haddii waad garanaysaa yani waxay u baahan tahay ducadu baalad bay u baahan tahay ay ku duusho baalal ay ku duusho ay u baahan tahay xaalquudad bay u baahan tahay ayib nabigoo lagu saliyo u baahan tahay Eh, aadaab qiblado qaabilay u baahan aadaab bay leedahay qalbi xaadiray u baahan tahay addoon miskinadu u baahan tahay intaasoo dhan marka la qadar rabbi idan rabbi u baahan tahay adugu waxaad rabtaa inaad maanta lagu siiya moogtahay ilaahay waxaa laga inu dantaad u arkay inaan maanta laga aqbay ducadanoo yacni aan maanta lagu siinin waa laga aqbay laakiin maanta aan lagu siinin oo xilli kale dib lagugu dhigo ninka bani wuxuu doonayaa wuxuu ilaahay ka barya hadda inuu helo dantiisuna waxay ku jirtaa in dib loogu dhigo in aakharo la siiyo in adduunka ato ata lagu siinay dib loogu yordhigo in wax kale loogu bedelo asagu khayr buu rabay balaayo ku soo socoto in lagaga difaaco balaayo soo socoto soo guuraysay in rabbi ka horgeeyaba laga yaabaa hadda goor waan idinka sheegay wadaad ree bacalin ah isagoo maqribka taagan baa layidhi sheekh cabdiyow geelina waa la qaaday ninkii curadkaa ee la joogana waa la dilay isagoo intuu maqribka tukaday cafwan maqribka tukaday yaasi ma akhristay shahan u kara ayaa la yidhi hebel waa la diligeenay waa la qaaday wuxuu hi inaa lilaana raajicuun balaayadaasuna ka yaasi ma akhrisanin maxay iga soo reebi lahayd buuri anuu ka yaasi ma akhristay geelii waxay ku urursatay curadkii haddaanan ka yaasi ma akhrisan lahayn nafar bareer kama reebteen buuri lodii baa joogto dee arigii baa jooga haweenkii carruurta kalaa joogto curadkii geelin baa lagu tegey marka waxaa weeye ruuxu iimaan bu iskaga baahan yahay dadkaan isku mid ahayn habarna ah, waa kay tii mxuu ahay abdi waa igu hadlayna ilaahay aig urs bay tii aig waa xero dhaafay baa layidhi marka dadku isku caqiida maaha isku iimaanna ma aha habar laxosoo adhigay wadatay baa le wu xero dhaafay laba mahayo wadaad hadda dhintay oo aanu qaraabo ahayn bay tii reerku aiga u xirsi xidh wuxuu hi ilahay baa soo dhaweynoo ord baan tukan hayaaye waxay tihi sheekh dhaqanow waxay tihi sheekh dhaqan loodhan jira waa cabdi ma ahayn sheekh dhaqanow waxay tihi ilahay igu hadlaynin ariga u xirsi xidh bay tii aiga u xirsi xidh aladii idaa duciya bihi ajaab marka dadku isku caqiid maaha mxuu aha isku tabarna maaha aladii idaa duciya bihi ilaahay marka lagu barya ajaaba dadku ka aqbalaa waidaa su'ila bihi haddi wax lagu weydiistana cataa wuu siiya ayib idan waxaad moodaa su-aashii iyo ducadibu nabigu kala duwahayaa ayib wa kaana min aakhiri maa yaquul waxa u dambeeya ee uu nabigu dhaho waxaa ka mid ahaan jiray bayna tashahud atixiyaadki watasliim ee salaamo naqsiga inta udhaxaysa allahuma kfir lii maa qadamtu alla ii dhaaf waxaan hormariyey wamaa ahartu waxaan dibdhigay wamaa asrartu waxaan hoos iyo sir oola imid wamaa aclantu waxaan muujistay wamaa asraftu waxaan ku xadgudbeen ku antaraaray anoon iska dhaagayni wamaa anta shay adugu aclamu bihi aad tahay aclamu bihi minii aad iga ogaal badanta waxa adugu iga ogaalbadanto anoo aanan garanayninba amaaan iska hilmaamayba anta almuqadima adaa wax hormarsha wa anta almuahiru adaa wax dibdhiga laa ilaaha ilaa anta saasuu ku ducaysan jiray attasliim salaama naqsigi marxaba hawshaas baryahan waa jabsateen baan u malayso kii imaamku yidhi wadaadku intuu hadlaya juuq lama dhihi karo ya fadal hadda baabkaasi ma joogo baabu takfiir wadaadku wuxuu yidhaha ibnu xasam waxaad ka soo guurisay inuu yidhi abu markuu yidhi qur waxaa lagu akhriyi karaa biluga alfarisiya luqada reer baa lagu akhriyi karaa yaa wuxuu yidhi haddaanan ka baqayn haddaanan ugu cuurdaayna aqoon darri waan takfirin lahaa sheekh axmed kharaa'ib wuxuu leeyahay magacaas waa lagu naanaysaa dhibna ma laha anugu aabbihi hadda ma garanhayo laakiin axmed kharaa'ib weeye dhib wuxuu leeyahay ibnu xasan wuxuu saa u leeyahay ruuxa jahlim lagu cudurdaaraya annaga waxaan leeahay baabka hadda jahli aan ka hadlahaye baabu takfiir hadda ma joogo sifaatu salaati nebi baan isaynaa oo rabaa galabtan aan iska dhameeyo carabka markaa layga kaco carabka ayaan laygaga fadhiisan meelo kale aan ku faahfaahin masalada alimaam abu isxaaq ashaaibi wuxuu yidhi kitaabkiisa muwaafaqaadka mujalladka shanaad taqriiban haddaan aan khaldanayn wuxuu yidhi in masaailka diinto dhan ba loogu cudara jahli waa madhab alkhawaarij waa ka daroo dib dhal agga agguushub innagu waxaan haynay oo masaakiintan ay kugu lugoyn jireen in jahl iskugu cudur daarayo fii jamiici almasaa'il annaguna waagii aan hawsha bilowna aan ku khaldanno in kastoon in badan ku baraarujinay khalad tahay wadaad kale abu isxaaq shaatib wuxuu leeyahay waa madhab khawaarijba alcudru biاljahli fi jamiic اlmasaa'il xaggee marka aadnaa meel la aadaad maad garanaysa ayib daahiru kitaab illaah saddex aayadood baa ilahay kitaabkiisa ku jirta tilmaamaysa gaalnimo inaan ruuxu lagu cuddaarayn saddex aayadood wax mucaaradahyana ka soo helmaysaan qur-aanka man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliiman walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim غadb min allahi walahum cadaab caiim suuraة الnaxli soo ma ahayn man kafara biاllaahi maxaa tirahdaan waa shardi baa meesha lagu sheegay min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha usuuliyiin waxay ku dhaheen wاlاstinaau micyaar اlcumuum waraqaadkaad akhrisanaysaan waad wadaysaan oo jaamic muxuu aha masaa'il baad wadaysaan oo miftaaxu اlusuul minhaaj اlbaydaawi nafta idinkaga bixi marka isu yimaadana kor baad u boodaysaan war wixii aad soo akhrisateen muxuu dahabi falaa xaajata laka yaa muqalidu ila اlusuul buuri muqalidow usul fiq ha isku akhrisana waad ku lugi buuri usul fiq waxaa loo akhristaa buuhi he in lagu qoryo gurto masaar weeye iyo jidib iyo gudun aad ku qoryo guranayso dadan ku adeeganaynin ood faaskii qoryaha ku jabsanaysa adan ka dhiganaynin maxaa iskugu lugayn ood shan sano uuna u leedahay muxuu ahaaye qaala juwayn iyo qaala alkhazaali aad nadkaaga baxaysaa man kafara billaahi min bacdi iimaani ilaa man ukriha gaalnimo ku dhaca oon qasbanayn ilahay muxuu ka yidhi facalayhim qadwa min allahi walahum cadaabun cadiim waa la takfiiriyey hadday jirto cudurdaar kale oo gaalnimo layskugu cudurdaari rabbunaa subxaanahu wa tacaala ma dheheen subxaan qaadirku ma yidhaahdeen ilaa man ukriha wixii la soo reebi lahaa ilaahay baa soo reebay jahli iyo ta'wiil iyo hawlo kale haddaad keentaan aayadda xaggeetan ka maraysaan masaladu masale sahlan ma aha waxaan jiniyan idinkugu akrin aayadda saddexaad aayadda labaad cafwan laa yattakhid ilmu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni اlmu'miniin wman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ila an tattaquu minhum tuqaa wayuxadirukum اllahu nafsa ilى اllahi اlmasiir maxaa la yidhi muslimiintu yaysan gaalada gacal ka dhiganin muslimiintuna aysan goynan gaala soo dhowaysanin ninkii sidaa yeela ilaahay muxuu yidhi falaysa min allahi fii shayin ilaahay wax asagii asaga ka xidhiidhoo ka dhexeeyo wilaaye ah ma jirto allahu waliyu ladiina aamanuu baa lagaa saaray wallaahu waliyu lmuminiinaad ka baxday inamaa waliyukum اllahu warasuuluhu wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna salaataad ka baxday culum waxay dhaheen waxa lagaa anfinayo waa wilaayadii ninkaan ilaahay gacal uusan u ahayn waa maxay waa gaal fain allaha caduwun lilkaafiriin alwilaayatu did اlcadaawa gaalada ilaahay col buu leeyahay oo cadowgiisi weeye muslimiintuna waa gacalkiisi gacalnimadii rabbi baad ka baxday waxaadna gashay aanad iyo godki uu rabi ka lahaa fain allaha caduwu lilkaafiriin laa tatakiduu caduwii wacaduwakum wliya maxaa laga soo reebay hal qodob ilaa an tattaquu minhum tuqaa ilaa an tattaquu minhum tuqaa waxay la mid tahay cala araajixi min aqwaali ahli cilmi ilaa man ukriha waqalbuhu mumainu biliimaan ilaa man ukriha waqalbuhu mumainu biliimaan aayadda saddexaad yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacضin maxaa daba yaala an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun acmaashiinni baa hooban baa idinkoon isgarayno la soconin meesha maxaa ka muuqda nimaan u qasdin gaalnimadii ama aan ka warqabin oo lax dhukan coli abaarba moog ah yaa camalkiis hooban oo gaaloobaya acmaasha jumlatan wa tafsiilan wax hoobiyana waxaa jira shirki iyo kufri baa jira abar wman ykfur biاliimaani faqad xabia camalu walow ashrakuu laxabia canhum ma kaanuu yacmaluun lain ashrakta layaxbaطana camalu walatakuunana min alkhaasiriin saddex aayadood culculus weeye meeshaad ka gelaydeen baa la rabaa masaladu ma aha alcudur bijahl madhab waba waa been baa laydin sheegay haddaan xataa ka hor anu iman baa laydin sheegay waxba kama jiraan waa khuraafaat khusacbalaad laakiin culmaa abta haddaad tiradaa sa wey wadaadaa qaba jamaaca min fuqabaa qaba waa ra'yi jira waa sax laakiin markaad la soo ruclayso muxuu ahaa waa madhab salaf ninka khilaafana waa khaariji iyo waa mubtadic sheeka berle caruurta dhallaanka lagu lugooyaaye nin waxbaadha laguma lugooyo intaasi axmedow inay kugu filantaan u malayn faahfaahinteedana ogu noqo meelahan kaga hadlay adugu haddii aad gudun wadatana maktabadu marti cidna uma eh waad baahan kartaa atasliim salaamo naqsiga u dambeeyey salaamo naqsigu inoogu dambeeyey insha allahu tacaala gundhigeeda haddaynu marro salaantu waa rukni min arkaani salaa la salaada lagama bixi karo ninkaan la imanin salaadiisa waa baala madhabjumhuur sidaas wey jumhuur ahli madhabkeedu waa sida xanafiyo ayagu haddii in ummadda ay khilaafaan oo ay fadqaleeyaan marka sunno laga hadlaayo way ku badan tahay marka sunno laga hadlayo ku badan tahay ayagu waxay yidhaahdeen tasliimtu iyo salaamo naqsigu rukni min arkaani salaam ma waajibna ma in lala yimaado waa iska sunno laakiin waxaa an waajiba inaad fadhido muddo muxuu ahaaye atixiyaad ku filan markaad rabto inaad salaada ka baxdana aad la timaado wax salaada uun ka soo horjeedo cagsigeeda ah maa yunaafi sala maa yudaadu sala wax salaada didkeeda ah oo ayada ka soo horjeeda inaad la timaado dheh adoo fadhi marka atixaad ka dhamaysato haddaad neefsato waa xaydhan ku dhama heer sare weyn haddaad neefsato oo kugu kaydtareen ma aqaanin ayib haddaad fadha iska dhaqaaqdo oo halkaa u boodo waa yakfi bay dheheen haddaad saas iskaga fadhido iska baraaqsato iska xoqoto shaa siiya iska tiraada yakfi bay dheheen waxaan wada rabaa bay yidhahdeen inaad la timaado salaaddaad ku jirtay oo socotay wuxuun cagsigeed ah ood midkeeda ka soo horjeedo halkaasay bareen xanafiyu ra'yigooda ra'yi aada daciifa wey ra'yi daciifa weeye ayib laakiin wuxuun bay waxay un ku dhegaan xagga manquulka manquulka marka loo laabta hal xadiidka ibn mascuud ba waxaa ku jiray lafdi ah markaad intaa fadhido musii salaati xadiidka ibn mascuud cafwan musii salaati mehe waxaa ku jira faidaa facalta dalika faqad qadayta salaataka waxaa yidhi nabig wuxuma hadaad itixiyaadsato salaadadi way dhammaatay salaaddii dhammaataye waxaa un la imaanaysaa niyatu lkhuruuj bay dheh waxaad un danta kaga bixi xadid noqoya farar aad ka buuda noqotaya hawlkaa noqotaya waxaan baad la kacaysa halkaas iyagu mareen waxaa le faqad qadayta salaadka waxaa way salaaddii gabagabeedaad maraysaa wax ku dhaman ma jiro oon ka ahayn taxliilkeedii jumhuur saasay war taxliilkii baa kuu dhan weeye e, muxuu ahaay e, miftaaxu salaati ahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim allahu akbar baa lagu galaa assalaamu calaykumna waa lagaga baxaa salaadu dikri baa lagu galaa dikrina waa lagaga baxaa furiyo quful bay qufulkeedu waxaa weeye allahu akbar furideeduna furheeduna waxaa weeye assalaamu calaykum nabigaan nas kaa caddeeye meel looga dhaqaaqana ma jirto ninkaan la imaninna wixiis waxba kama jiraan waxaad la timaadeenna axad idinka horrey ma saxaaba ka keena oo nabi maxamed ka keena ayib fahamka naska siday saxaabadu u loo fahmo yani xanafiya ra'yigooda ray aad weeye aan ka soconno uma kaana sal اllahu alيه waslm rasulka wa yusalimi kuu salaama naqsada can yamiini dhanka midig assalaamu calaykum waraxmat اllah xataa yuraa ilaa la arko bayaadu khadihi اlaymani dhabankiisa midig cadinkiisa la arko oo ruuxa dhankan ka jooga uu dhabankiisa cadinkiisa u arko wa can yasaari dhanka bidix buu u salaama naqsan jiray subanu sal اllahu alayh ali waslm assalaamu calaykum waraxmat اllah xataa yuraa bayaadu khadihi اlaysari ilaa la arko cadiinkii dhabankiisi bidix wa kaana axyaana mararka qaarkoodna yaziidu wuxuu kordhin jiray fi tasliimati اlulaa salaamo naqsiga hore oo ta koobaada wabarakaatuh buu ku dari jiray assalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatuh buu raacin jiray xadii laba xadiid baa ku yimaada intaas wabarakaatu in lagu daro axaadiista labaatan iyo dhowrkaa ah ee ku timid qaabkan midna kuma imanin xadiiu waa'il ibnu xujur ayaa dariiqkiisa oo muusa bnu qays nin la yidhaahdo iqa ama saduuqoo shiica uu wariyo ayaa la tafaruday ninkaasaa wariya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhanka midig loo odhanayo xadiidkaa marka niman way cileeyaan niman way cileeyaan xufaadda badankood intaan arkayna way quweeyaan alimaam xaafid ibnu salaax taqiyudiin ibnu salax kitaabkiisa sharxu mushkil wasiit mujalladka labaad boqol konton iyo saddex wuu ku sanadkiisa waxaa taxsiiniya alimaam eh, nawowi fii sharxi muhadab mujaladka saddexaad afar boqol toddobaatan iyo sagaal iyo khulaasatu laxkaamka asaguna mujaladka koobaad afar boqol afartan iyo shan waxaa kaloo quweyey calaauddiin muqlata ibnu qaliij fii sharxi ibnu maaja mujaladka shanaad saddex boqol sideetan iyo afar alxaafid ibnu xajar fii buluuqi lmaraam raqamka saddex boqolaad nataaju afkaarka wuxuu ku yidhi xadiiun xasan buluuqana isnaadun saxiix buu yidhahdaa laakiin wuxuu ku daray xadiiثun xasan akhrajahu abu daawuud can cabdata bni cabdilah wsaraaj can muxamed bni raafic kilaahuma can yaxya bni aadam walam ara cindahu mubarakaatuhu fi aaniya ragcad ee tasliimta labaad ayb marka saasoo isagu ku gebagabeeyey ragga xoojiye xadidka waxaa ka mida saxiix yeel cabdilxaq alishbiili fii axkaam اlwusطa aakaam wusta mujaladka koaad afar toban iyo saddex waxaa xoojiyey ibn cabdilhaadi fi lmuxarar oo sanadkii saxiix yeel isaguna mujaladka cafwan koobaad laba boqol iyo toddoba raqamka laba boqol toddobaatan iyo kow ibn mulaqin fi lbedr munir asaguna wuu xoojiyaa mujaladka afraad lixdan iyo saddex wadaadahaas xadiidka way oojiyaan xadiidka way xoojiyaan laakiin ninka leeda sheekh albani kitaabkiisa saxiix sunan abu daawuudka iyo taamul minaha wuxuu maraa in ziyaadadaas ay macluulo tahay in ziyadadaasi ay macluula tahay ayuu maraa alimaam nawowi sanadka xadiidka ha xoojiyo laakiin min xayu alcamal wuxuu yidhaahdaa waa shuduud buu ku sheegaa shuduud buu ku sheegaa wuxuu leeyahay lama sunneeyo wa barakaatu in lagu daro labada tasniin midnaba lagu daro maxaa yeelay axaadiista badankeed baa dhankaas martay inaan waxba lagu darin ah. in lagu daraayi xadiidka abi daa'uud bay ku timid iyo meel badnayn shuduud buu ka cabiraa adkaarkiisa markuu marayo adkaarkiisa xaafid bin xajar baana aad u naqdiyey nataajul afkaarka mujalladka labaad ilaa wixii ka dambeeyey alimaam nawowi iyo albani shuduud bay ku sheegaan ragcadda ee in barakaatuhu lagu daro muxuu ahaayey salaamo naqsiga xadiidka labaad ee ku yimaada waa xadiiu cabdilah bn mascuud xadii abdillah bn mascuud weeye asagu ayaa ku yimaada labaduba ina waxaa ku yimid in la israaciyo labaduba xadiidka wail bn xujr ee abu labada salaamo naqsiga koobaad iyo talabaadba wa barakaatu la socota nusaha qaarkood bay tasliimta koobaad ka dhacday wa barakaatuhu laakiin saqad weeye nusada qaarkood bay ku sugan tahay wa kadaalika xadiidka ibni mascuud ka labadu wa barakaatuhu baa la gelinayaa saasay ugu jirtaa labada xadiid ninka agtiisa ay ka sugan tahay raacinaya wuu raacinaya ninkiisa ka sugnayna markaasi wuu tuuraya marka meesha uu ka saaraya ayib <clears throat> marka sheekhu wakaana axyaana yaziidu fi tasliimati ulaa sax ma ah laba sheekh asaga u door leh in labada wabarakaatuhu israaciyo inuu wada sugo in las wada raaciyo wej bay leedahay oo wadaadahaas aan soo sheegnay fara badan baa quweeyey xadiidka xadiidka waail ibnu xujri iyo midka ibnu mascuudba kala qaa'idunta hore la geli wa barakaatuhu todamba laga reebana waa ikhtilaafu nusk mooye ikhtilaafu riwaaya ma aha riwaayadu way wada wadataa ayib wa kaana axyaana wuxuu ahaa wa kaana idaa qaala can yamiinihi dhanka mid markuu nabigu u yidhahda assalaamu calaykum waraxmat iqtasara waa gaabsan jira axyaanan mararka qaarkood calaa qowlihi weedhiisa can yasaari dhanka bidix ugu dhaho assalaamu calaykum buu ku gaabsan jira khata lagu barayadu khaa wey in lagu gaabsado assalaamu calaykum waraxmat ullahi dhanka midig loo yidhaahdo dhanka bidixna assalaamu calaykum basa la yidhaahdo la tafaruday wadaadkaa idiin soo sheegi jiray cabdilcasiis ibn axmed darawardi isagoo khilaafay jamaacadii xadiidka warinaysay fii xadiid ibni cumar walidaalika ayuu alimaam annasaa'i wuxuu yidhi riwaayadiisa ka yidhi darawardi riwaayadiisa hada xadiiu munkaru wadarawardiyu laysa bilqawiy ayb daarawirdi in la duro anugu ma qabo tan lagu duro maxaa yeele wuu ikhtisaariya xadiidka waa la badbaadin karaa ruwaadda xadiidka wari asagoo dhammaystiran bay wariyeen in labaduba nabigu u dhihi jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah asagaa wuxuu wariyey assalaamu calaykum waraxmat ullah oo midiga iyo assalaamu calaykum oo bidix ah asaga xadiidkuu soo gaabsaday baa la odhan karaa ikhtisaar buu ku sameeyey ee muusan dhammaystirin haddii la yidhahdo yaa rajaxan waa khata min cabdicasiiz ibn maxamed darawardi fi xadiid ibni cumar hada huwa sawaab hada huwa sawaab way soo socotaa minhaaj lama xantaan la yidhi minhaaj lama xanto muqnina lama horboodo minhaaj lama xanto muqnina lama horboodo muqni khaiib la shirbiin ee sharxay minhaaj suma taqaanaa asna lama horboodaa la yidhi soo wadaa xisaabta hmm. middaasi marka waa khaa in badanna wadaadku muddo badanna waan ku taqliidin jira laakiin baxdi dheer oon ma samaynin muddadan waa muuqanaya inuusan hawsha haysa sugnayn alilmu cind allah taqliidk taqliidkii sheekh albaanina ugu bannaanaa taqliidku waa u ninka caamayga ah haddaan caamo ahayna noo bannaanaa haddaan culamo ahayna taqliidku waa bannaan yahay cinda alxaajati aw aldaruurati fi اlusuul ninka caalimka mujtahidka inuu nin kala taqliid u bannaan tahay haday xaajo timaado saad usuulka ku barateenba haddaan caammo ahaynoo siday u badan tahay ana hadee waxbana looma haysta hadda hadday wax noo caddaadeen wadaadaha ka raacna <clears throat> marka assalaamu calaykum in gaabsado khata weeye alimaam eh, xukumka nasaa-i kubrihiisana kuma jiro suqrahana kuma jiro ee eh, alimaam اlmizi ayaa soo guuriyay fi tuxfa asagaana wuxuu haysanaa nuskha alcatiiqa asagaa ka fiican nusad hadda kuu daabacan waxaa laga ictimaaba oo ka og awood badan naql abulxajaaj almizzi maadee kutubu sita la marahayo isagaa looga dambeeya wa bilmunaasaba markaan eh, alxaafid xajar markuu maraya xadiidka hore waa ibnu xujur uu marayay talkhiiskiisa mujalladka labaad toddoba boqol toddobaatan iyo toddobo yaa wuxuu ku wuxuu naqdiyey ibnu salaax wuxuuna yidhi fayutacajabu min ibni صalaax xayثu yaquulu ina hadihi الziyaada laysat fii shayin min kutub اlxadiiث markuu wabarakaatuhu in xadiidka waail ibn xuja ay ku timid uu sheegay oo xadiidka ibn mascuud ay ku timid uu sheegay wuxuu leeyahay waxaa la yaab lo in lala yaabo ah ibnu salaaxoo nin imaamu xaafid oo faqiha inuu yidhaahdo lafdigaasi kutub xadiid kuma imanin xaafidku waxaan u malayn xifdigiisu ka qoray kitaabka ma muraajacaynin kitaabka ma oran ibnu sala warka asaga ibnu salax wuxuu leeyahay xadiidkan lafdigan kuma iminin fii akar اaxaadiiث wuxuu ku yimid keliya cinda abi daawuud min xadiiثi waa'il wuuna keenay iyo cinda طabarani fi اlmucjami wuuna keenay weliba wuu qowey wuxuu waxaa la tafaruday nin la yidhahda muusa bnu qays waana iqo waثaqه bnu maciin wagayruhu wa kharaja lahu muslim wuu difaacay meeshay wax kaga timid waxaa weye kitaabka talkhiiska ah wuxuu ka soo gaabiyey saddex wadaad kutubtood oo shuyuukhdiisa ah ninka koowaad waa imulaqin kitaabkiisa albadru lmuniir la yidhaahdo iyo kitaab zarkash uu leeyahay kitaabka saddexaad ma xusuusto saddex kitaab isagoo ka horraysay oo takhriijisay axaadiista e, fatxu lcaziiz fii sharxi lwajiiz ama alcaziiz fii sharxi lwajiiz ama asharxu kabiir kitabka loo yaqaana raafici takhriijisay buu khulaaseeyaa wixii asaga markaa laqmanna uu ku daraa marka waxaan u malayn ibnu mulaqin laftirkiisu markuu soo guuriyey hadalka ibnu salaax siduu ugu qoraa kitaabkiisu u soo guuriyey wayutacajaban ma dhihin mana naqdin bal wuu taageeray wuxuu ihi siduu sheegay waa saxiix xadiidku xaafidku marka waa wahmiyey hadalka mulaqin wuxuu ku jiraa kitaabkiisa sharxu mushkilwasid waana kuu sheegay mujalladkiisa xadiran kusoo sheegay marka waa ramyatun min hayri marma waa toog aan ku dhicin meesha loo waday halgaad aan meeshu la wada ku dhicin wey taasi in la baraajo waa munaasab tanna marka ikhtisaarkaasna waa khata wa axyaana mararka qaarkood kaana wuxuu nabigu yusallii mikii u salaama naqsa tasliimatan waaxida yusallii mikii salaama naqsa tasliimatan waaxida salaama naqsi buu salaama naqsan jiray assalaamu calaykum oo ah tilqaa'a wejhi wejgiisa qumaatigiisa yamiil wuxuu u leexan jiray u janjeersan jiray ila shiqi laymana dhanka midig shay-an ay shay-an qaliila wax yar buu saa yar odhan jiray assalaamu calaykum oo intaasoo kale ah marsidan ahdo dhabankaad ilaa la arkay ahayd ayb wax yarbu asalaamu calaykum buu le intaaso kale aw qaliil ama wax yar nabigu inuu tilqaa'a weji u salaama naqsan jiray dhanka bidixna wax yar saa odhan dhanka midigna wax yar saa odhan jiray waxay ku yimid toddoba xadiid baa ku timi shan ka mida ah ibnuqayim baa iclaamulwaaqiciinka asagoo wakhti ku bixiyey naqdintoodii iyo ka hadalkoodii labana ka dabagee shan xadiid baa ku timaatay antaa xadii xufaaddu waxay ku ijmaaceen mid toddobada xadii cafwan toddobada xadii mid ka sugan inuusan jirin xufaadda faniga ku takhasustay mid ka sugan mid kulluhaa waa manaakiir ee macluulaad weeye xadiidka koowaad waa xadiiu anas ka waa xadiiu caaisha xadiiu cabdilaahi bni cumar xadiiu samurata bni jundub xadiiu sahl bni sacdin asaacidi xadiiu salma ibn اlakwac xadiiu sacd bn waqaas imse xadii baan sheegay toddoba wey xadiiu anas xadiiu caaisha xadiiu cabdilaahi bni cumar xadiiu samra bni jundub xadiiu sahal bni sacdin asaacidi xadiiu salm اlakwac xadiu sacd bn waqaas toddobadaas wey toddobadaa xadii kulluhaa hal xadiid kama sugno waana manaakiir sanad xoogu yar quruxsan oo sheekhu eh, taxsiinin jiray marna uu tasxiixiyo asalkan oo ku difaacahayo baanu hadda kahor ku khaldanay ku taqay laakiin wadaadihii markaan arkay nin walba oo ka hadlaya qadiyadda ragga waaweynaa inaan meesha waxba ka dirin bay u eg tahay ragga xadiidaa xukumay inaysan waxba ka sugnayn nabi maxamed waxaa ka sugan attasliimataan laba salaama naqsi baa nabiga ka sugan assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah oon la kala dhimaynin haddii marka aynu marro weeye xadiidka waa'il iyo kii ibnu sacud aynu xoojinno ayib haddaan xoojinno waxaan ku daraynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maxaa yeelay midigta dad kaa jirana way salaan dhammaystiran bay mudan yihiin kuwa bidixda kaa jirana mid dhammaystiran bay mudan yihiin waxba la kala reebi maayo sheekhu isagu macnaa fiqiga uu tilmaamo wuxuu leeyahay midigtu weligeed ba u ka fiicneed bidixdeed yaan wax loo simin waxa hadda wax loo simaya ma aha bidix iyo midig ee waxaa weeye muslimiinta kula tukanaya ama malaa'igti ka agdhaweyed iyo insigii dadka khalaaqda weeye khalaa'iq baa laga hadlaya ma aha midig iyo bidix hadda ku xidhan ma aha waxaa weeye hayrkaa wax khuseeya weeye hayrkaa oo muslimiin kale wax khuseeya weeye ama malaa'ig iyo insi iyo jinba alimaam axmed xambal baa xukumay axaadiista inaan midka asaxaynin cuqayli fi ducafaaءi اlkabiir axmedna su'aalaadka abubakr atram waxaa xukumay abu jacfar aلطaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar abubakr albazaar fii musnadihi ibn cadiy fi اlkamil daara qudni fi اlcilal abu xaatim الraasi fii cilal ibnihi ibn cabdilbar fi الtamhiid ibn اlqayim fi iclaam اlmuwaقiciin wالzaad ibn cabdilhaadi fi الtanqiix xaafid bn xajar fi talkhiis ibn rajab alxambali fi fatx اlbaari ibn mundir fi اlawsaط intaasoo wadaada kulligood waxay sugeen nebi maxamed kama sugno atasliim alwaaxida xadiid walboo sheegaya tasliim alwaaxidna waa munkar nin axaadiisto dhan dusha ka qabtay oo yidha laa yasixu fiiha xadiiun oo kulligood naqdiyey iyo nin axaadiia u ku tutugsado <coughs> kala turtuuray intaaba isku dhex yaalaan marka kulligood axaadiista markaad fiiriso axaadiistana cilada lagu sheega way ku jirtaa cilada lagu sheegay way ku jirtaa ninka u roon baa ku dhacday liman huwa awhaqu wa akaru xifda min wacadada marka axaadiistaasi ma sugno wax ka sugan waxaa weeye in laba salaamo naqsi lala yimaado la simo assalaamu calaykum waraxmat asalaamu calaykum waraxmat ullah haddiid wabarakaatu ku darina labada waad raacin haddaad qabta inaysan sugnayn riwaayada xadiidkii waa'il iyo ibni mascuudna waad ka reebi wabarakaatuhu khulaasada meesha taalla intaas weeye hadal dheeroo qiimo badan oo axaadiidta shanta ah ku saabsan labada kalaab idiin dambeeyaani iclaamu waaqiciinka mujalladka saddexaad saddex boqol afartan laba ka akhriya haddaynan isku nuskho ahaynna miaalka konton miaalka konton iyo lixaad fii raddi sunan asaxiixa asariixati almuxkama cayn nebiyaha laga fiiriyo marka qadiyadaasi intaas ayaa igala muuqata hadda wa kaanuu yushiiruun laakiin atasliima alwaaxida yaanan ka tegin waxay ka sugan tahay bacdu saxaaba atasliima alwaaxida waxay ka sugan tahay bacdu saxaaba haabita waxaan ka hadlaynaa rasuulka ma ka sugan tahay maya saxaabad ma ka sugan tahay haa qodob saddexaad oo muhiimo inaan ka taga aan ka tagi gaara waxaa weeye salaama halna salaama naqsi salaadu inay ku asaxiso waa ijmaac hal salaama naqsi keliya hadaad la timaado assalaamu calaykum waraxmat ullah oo waxba adan ku darin oo iska dhaqaaqdo salaadaada waa saxiix siduu soo guuriyey ibnu qataan alfasi fi kitaab aliqnaac fi masaa'il alijmac wakadalika ibnu mundir fi kitaabi alijmac wafi alawsat majalka saddexaad intuu kusoo guuriyey idan saddex qodob baynu isku yaan haynaa nabi maxamed kama sugno tasliima waaxida waa qodob xubinka labaad saxaabay ka sugan tahay waa qodob xubinka saddexaad in hadii lagu gaabso salaada ay asaxayso waa ijmaac lculamaa wa kaanuu yushiiruuna waxay ishaari jireen biaydihim gacmahooday dhadhaqaajin jireen saxaabadu idaa sallamu markay salaama naqsadaan caynihim dhanka bidix midig bay dhaqaajin jireen wa canishibaan dhanka bidix caamadu amalkan way samaysaa way sameeyaan assalaamu calaykum asalaamu calaykum sumaynaa hawsha waa taqaanaa soo maha xagga markaa gacmihi waa kula aadinayaan haddana xaggay kula dhaqaadayaan marka qolyihii ogaadana dhaanta toodanayn baad moodaysaa ayib fara'aahum rasuul lah rasuulka ilahi baka sal lla alay slam faqaala wuxuu yidhi maa sha'nukum maxaa idin helo xaalkiinu yahay maa sha'nukum xaalkiinu muxuu y tushiiruuna aa u midaaraysaan biydikum gacmihiinna kaannaha aada moodo adnaabu khaylin farda saymaheed shumsin bayr qabta ama muxuu ahaay jaradiid ah waa jamcu shumuus shinka hore waa la godi jamcu shamuus ma ee waa shumuus aada moodo farda bayr qaba bayrtigeea loo isticmaalaaye waxaa ah, faraska aan jaraha iyo barana kooraha iyo lijaanka iyo xakama aan baranin markaad saa u qabato maantuna bigdig buu ku haynaya sayntu saa u tuuraya lugtuu jagsiinaya marka sayntu warfinhaya oo saas u tuurahaya marka markaad saa leedihiin ma fardaad tihiin wey saynta tuurahay joojiyi warkaas <laughs> saasuu nabiga u jeeda <clears throat> idaa salama axadukum midkiin hadduu salaamo naqsanayo falyaltafit ha milicsado ilaa saaxibihi saaxiibkiisa la tukanaya walaa yuusan ku midaarin ku ishaarin biyadii gacantiisa gacantu halkeed ha joogto dhabanka unbaad leexin iyo qoorta maxaa kaa maqan gacamu halkaasay fadhinhayaan falamaa salluu markay tukadeen macahu aydan mar labaad ilan waa laga reebaye lam yafcalu daalika gacmo warfintii ma aysan samaynin wey way joojiyeen riwaayadaas inta bayna qowseenkoodaadka uu geliyey falamaa salluu macahu lam ayضا lam yafcaluu dalika waxaa la tafaruday camr bn abi qays camr bn abi qays baa la tafarud can اlfuraad alqazaaz can cubayd الlahi bn اlqibطiya can jaabir bn samura xadiidku min xadiثi jaabir bn samura sheekhu hoose muslim ma wariyo lafdiga asalka xadiidku wariyaa muslim abu cawaane iyo wadaadka saraaj iyo ayaa wariya طabaraani iyo ibnu khuseyme xataa ma wariyo asalka xadiidkunbu wariya lafdigan ma wariyo ayib ninkaas tafarudka ma la aqbalaya mise maya lasku wadaadda mucaasiriin waxay lama aqbali karo way tuureen nimanna waay leen waa la aqbalaya waa nin iqa ama saduuqa sida laisku hayo laakiin ruggu khilaafay marka la fiiriyo hawshiisu waa adag tahay wa fii riwaaya riwaaya waxaa ku yimid inamaa yakfi axadukum midkiin waxaa ku filan an yadaca yadahu gacantisa inuu saaro uu dhigo calaa fakihi bogdadiisa iyo jilibka dul dhigo uma yusalima uu salaamo calaa akhiihi walaalkii oo min calaa yamiini dhanka midi ka jooga wa shimaali dhanka bixi ka jooga ayb axaadiid kale waxaa ku yimid oo saxaabo badanna ay ku dhaqmi jireen saddex salaam inaad la timaado saddex salaam goorma imaamku laba salaamood baa laga rabaa imaamku laba salaamood baa laga rabaa munfaridkana laba salaamood intaanan ka tegin haddaad imaam tahay laba salaamood assalaamu calaykum assalaamu calaykum haddaad keligaa tukanaysaan laba salaamood bidix iyo midig laakiin markaad ma'muum tahay jamaaca min asalaf oo taabiciin iyo saxaabal ka sugan ay saddex salaamood asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waa ti imamkaad u jawaabaysaa imaam waa taada horta wata waa kaaga jawaabay ninka midigta iga jira asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ka bidixda iga jira saddex salaamood baa la raabile mid imaamka lagu jawaabo nin walaalkaa lagu salaamo iyo walaalaha bidixda jira saddexdaas salafka waa ka socda saddex salaamood waa markaa tahay mamuum mamuum haddaad munfarid keligaa tahay amaad imaam tahay laba un baa lagaa rabaa waxayna ka qaateen cumuumaadka axaadiista barkiin bar kala salaanta ka radiyo isjeclaada ayb liyusallim bacdukum calaa bacdin fi salaa xadiistaasay ku dhegeen waa xadiis sugan ah. wa kaana wujuubu salaami salaamta waajibnimadkeedii wa kaana yaquulu sal ly slam wuxuu aha kii yidhaahdaa taxliiluhaa salaada farad furkeedu iyo xadhag furkeedu waxaa weeye atasliimu salaama naqsi alkhaatima gebagabadii kul ma taqadama wuxuu soo hormaray oo min sifati salaatihi qaabku nabigu tukan jiray ah ystawi waxaa eg oo ku siman fiihi xukumkaa soo hormaray alrijaal wanisaa lab iyo dhadig walam yarid mana soo fi sunati sunadan kuma soo arorin maa wax keenaya istinaaa الnisaai haweenka in laga soo reebo min bacdi dalika axkaamta iyo sifaatka nabigu u tukan jiray qaybo ka ah laga soo reebo bal iska badaa wax laga soo reebe ina cumuuma qowlihi nabiga qowlweedhiisa ballaadhnideedu oo ah saluu kamaa ra'aytumni usalli yashmaluhunna dumarkuu shamlinhaya oo keensanaya haddaad usuulita waxaad ka niqaashi kartaa damiirka meesha ku waa damiiru jamci lilmudakar marka haweenku ma soo hoosgelayaanna usuuliyin ka niqaashaan ayib khilaaf baa ka jira masale masale ma aha ma aha mujmaco noocan oo kale ah inay ku siman yihiin waa sida muxuu ahaaye raajixa ah wahuwa in la sima rag dumar aan la kala qaadin qowlu ibraahim annakhaci weeye qaala wuxuu ihi tafcalu lmaratu haweeneedu waxay yeeli fi salaati salaada gudaheeda maa yafcalu rajulu ninku wuxuu sameeyo akhraja min abi shaybata abubakr bisanadin saxiixin fii musanafihi wa xadiiu ndimaami lmara indimaami اlmar'a fi sujuud haweenaydu inay isdunto ayadu haweenaydu inay isdunto is uruuriso markay sujuudayso ilan halla iskala bixiyaan isku ogayn oo cuduudda laga fogeeya dhinacyada haweenaydu waxaa la yidhi sidaa idinku qorada dee abu shujaac mukhtasar abu shujac suma garanaysaan ayib ha is ururiso waxayna ka duuleen fuqahadaasi macanihii ahaa dumarku inay cawra yihiin oo is asturaan asturkana salaada gudaheeda ugu mudan bay leeyihiin waxaa laga gabadha way xijaaban tahay islaama asturayna salaad ka asixi mayso marka hadday xijaabantaho asturan tahay inay iskala bixiso sunnadii nabigeedi weeye waa inayn raacsaa u tukato وأنهa laysa inaysan ahayn في ذalika sujuud iskala bixinteeda kaالrajuل mursl xadiikaasi waa mursl bu laa xujaa فiihi xuj sugno gari kuma sugno rawaahu abu daud في اmarasil can يزيid بn abi xabيib wahuwa mkharaju fi silsila ضaciifa وama ma rawaahu imaam أحmed بn xambal axmed بn xambal wuxuu wariyey fii masaaئil ibni cabd abu cabdiرaحmaan sabcada intaas can ibni cumar uu ka wariyey in annahu kaana yamuru nisaa'ahu dumarkiisu wuxuu fari jir abdullahi ibni wuxuu fari jiray yatarabacna an yatarabacna inay fadhigobeedeeyaan ama ay gabangaabsadaan fi salaa waa in sidaa loo fadhiisto sida loo fadhiyo wadaadka ufadhiye wadaadka ufadhiye mxuu ahaaye labada logood sininkan ufadhiye sida fadhigobee ama gabangaabsi <clears throat> fi salaa falaa yasixu asix maayo isnaadu ma asaxahay lianna fiihi waxaa ku jira cabdallah baa ku jira ibnu cumar alcumari wahuwa daciif cabdullahi alcumari almukabar cubaydillaahi ibni xafs ibni cumar ibnu caasim ibni cumar alcumari baa iqa ah musaqarka ninka mukabarka waa inaga soo mar daciif yahay waad garanaysaa rawa الbukhaariي wuxuu wariyey fi الtaarikh الصaغيir alawsط taarikhi loo yaqaano weeye bisanadi صaxiixin ku wariyay can umi darda annahaa kaanad inay gabadhaasi tajlisu tii fadhiisata fii salaatiha salaadeeda jilsata الrajuli ninka qaabka u fadhiistoo kale ragga qaabka u fadhiistaan wa kaanat umudarda waxay faqiihatan umudarda oo faqiihada waxay bushinaysaa weeye falki ibnu cumar ayib falki ibnu cumar asagoo daciif sanadkiisu yahay haddana way ka soo horjeedaa weeye marka sidaas uu sheegay baana sax ah rag iyo dumar wax la kala qaadi maayo waxna soo daliil ah oo kala qaaday salaada dumar iyo rag qaabku nabigu u tukaday inay dumarku u tukan karin ma jiro asala waa in nabiga la raaco inama nisaau shaqaa'iq اrijaal amarka suubanuhu dadko dhan buu u yeelaa ilaa la helo daliil mufariqa bayna اljinsayn اlakri wاlunha sheekhu wuxuu hi hada aakhiru ma tayasara kani waa wix u dambeeyey ma tayasara jamcuhu ururintiisu wii uu fududaaday wixii u dambeeye wey fii sifati salaati الnabiy sal l slm min atakbiiri xidhashada laga bila ila tasliim waarju llaha rabbi waxaan ka rajayn an yajcalahu inuu ka yeelo khaalisan mid u barax tiran oo ilaahay u saafi ah liwajhi اlkariim ilahay wejgiisa sharafta le qiimaha badan wahaadiyan ku hanuuniyo inu rabbi kitaabkan ka dhigo ilaa sunnati nabiyihi nebigiisa sunnadiisa alra'uufi naxariista badnaa ama dhimrinta badnaa alraxiim naxariista badnaa subxaanaka allahuma bixamdika سبحانك سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد كتابك قول مضيبا في الهيا إلهي سبحانه وتعالى شيخ خير كسيو dembigiisana ha ku dhaafa miisaankiisa xasanaadka maalinka rayaan ha u saaro annaguna ilaahay ku intifaacsada dheefsada sidaa wanaagsan ee sheekh usoo sharxay u tukada allah naga dhigo dembigana allah ku dhaafo aniguna wixii aan ku istaageen ku joogsaday aanan u qastin ama aan jabiyey ama aan surmaseegteeyey allaha ii dhaafo idinkuna alla idinkuma aafeeyo masaa'il dhowr ah baynu khulaasadii soo marray hadda wixii aan ka xusuusto baan sheegsheegi masaa'il dhowr ah oo sheekhu sifatu salaati nebi uu ku tiriyey oo inaguna aynu xoogu tacliiqnay baa jira oo ilaa toban masale gaadhaysa masaladii koobaad wixii idinku xusutaan iisoo sheega qira'atu alfaatixa fii kulli ragca ragca walba faatixa in lagu akhriya inay waajib tahay lam yasix fiihi xadii xadii ku asaxay ma jiro oo inaga soo sharaxnay axaadiisu waxay ku asaxday laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qira'atu alfaatixa alamru biqira'ati alfaatixa aan ujeedaa fii kulli ragcatin lam yasix fiihi xadii xadiid sariixu macnaha ku yimid ma jiro masalada labaad alisticaada fii kulli ragca oo sheekhu asagu rajaxay ayada wax daliiloo cad ma jiro wax daliiloo cad ma jiraan qur-aanka muxuu ahaaye marka qiraa'ada la bilaabahayo in la cuudubillaysto nusuus bay leedahay daliil waxayna culimmadu ku ijmaaceen adoo qur-aanka wadoo dilaandayn lahaya dad hawl yar ku ilduufto ama lagu yar mashquuliyo ama intaad joogsato aad wax soo qabsato inaad barti ka sii wadi oo aysan laazim ahayn inaad soo celiso acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim istinaaf samayn maysid halkii baad ka wadi haddaad ragcadda u horaysa aad qur-aanka aad akhrinaysa shaydaanka ka naarto ragcadaha labaad waxay taabic u yihiin tii hore sida ninka isagoo qur-aanka akhrinhaya joogsaday haddana halkii uu ka sii wadahayo aysan laazim ahayn waajibna ahayn inaad mar dambe istintax soo bilowdo wax wujuubka qaba ma jiro ninka qaariga nooca u joogsaday inuu markaasi soo bilaabo istixbaab iyo inay fiican tahay laga niqaashi maayo laga niqaashiyo masalada saddexaad الtasmiic lilma'muumiin laa yatarajax samic allahu liman xamida in ma'muumka laga rabo daciif bay ahayd annaga shaaficida qabna laakiin adilada ma kala firiya axaadiistu waa laga gar leeyahay walidaalika abubakr mundir iyo wayn shaaficida qaybo ka mida ah, hawsha waa ka الصلاaة عalى النabiyi fi التashahud الأwli waa tii afraad soo ma aha الصلاaة calى النabiy fi التashahud الأwli wax nasa kuma imanin xadiidna kuma asixin ayb sunana ma aha sidaa raajax ah الducaaء في التشhهد الأول baعd التشhهد lam yثبت فيha xadيiث lam yثبت فيha xadيiث waa inaga soo شharxnay ku noqon waxba kaga noqon mayno midda لxaad الاqتصاaر عalى السلام عaلaيكم في الثانية laa yثبت haddaan soo sheegay mar dhow baynu soo sheegnay in salaamo naqsiga labaad lagu gaabsado السلaaم عaلaيكم waxba kuma sugnaanin waxaan asna wax ku sugnaanin oo hadda aan ka soo hadalay oo tii toddobaad noqonaysa الاqtisaaru btasliimaةi waaxida bitasliimaةi waaxida nebi maxamed kama sugnaanin midda sideedaad masalaة اlcajmi fi salaa marka laga kacayo atixiyaadka koobaad laga kacaayo ama ragcadda saddexaad laga kacaayo ayadna xadidka ku yimid ibn cumar waa soo maray min xayu naqlina waa daciif min xayu lugana waa inaga soo sheegnay hal wadaad oo abulxasan aldariir la ohan jiray oo kitaabkiisii almuxkam fi luga iskala keliya sheegay ibnu salaxna waa kii naqdiyey luqawiyinkan waa inaga wax ka soo naqliga naq daciifa ayuu ahaa marka waa alcajmu fi salaa in lagu fasiro gacmaha duduuban laa yasixu samcan walaa yahbutu lugatan ayib waxaan kaloon soo maray sagaal wadcu اlyadayni calى الsadri laa yasixu fiiha xadiiث in gacmaha inay sunno tahay halkaa la saaro sunnahan laga dhigo wixii ka hooseyna bidca laga dhiga ama khilaaf sun laga dhigo sax ma ah waxaan soo guurinay ijmaac in halkana la saari karo xabadka caloosha la saari karo xudunta la saari karo laga hoos marin karo intuba ay tahay hawl fasaxan in la yidhahdo alwadcu calaa sidii baa sunno ah hayrkiina waa khilaaf lisunna taasi ma sugno ayado alqunuutu fi lwitri shalaynu soo maraan umaynay musadaraad ma xusuusto nabi maxamed inuu ku qunuuday witrka laa yasixu fiihi xadiid xadiidu umay bna kacab baa ku yimid cinda nuqaadna waa daciif riwaayada sheegaysa nabigu inuu ku qunuuday witirka witirka ama ramadaan ha noqdo ama fiiqa ramadaan ha noqdee wuxuu ka sugan yahay saxaabada in wtrka lagu qnoodo fii ramaضaan aw fii ayrihi saxaabu ka sugan yahay ama kama sugno nabig waxaan ka sugan qunuudkii salaadaha anta ah linawaasin nawaasisha darteed iyo shaafici oo yidhi nabigu wuxuu joogsan jiray salaada fajarka xadiidka anasna u daliishaday calى kalaamin fiih tay ugu dambayso tobnaad mise ko tobnaad wey ko tobnaad waa rabcu اlyadayn <clears throat> rafcu اlyadayni maca atakbiiri cinda alqiyaami ila arakcati araabica lam ajidhu idinkuna waa idin diray aminkan wax waramaydan keenin ragcadda afraad marka laga kacaayo in takbiirta gacmaha kor loo qaado rafcu اlyadayni maca atakbiiri cinda alqiyaami ila araabica lam ajid fiihi xadiid meeshuu sheekhu u tiiriya anigu waan ka waayey wadaadihii kale ee kitaabka shasharxayna waxba ma aysan sheegin inahaas hadday jiraan masaa'il kale oan soo sheegnay inaan sunnayn idinku biirsada wixii kale waxaa weeye waa un sifadii iyo qaabku nabigu u tukan jiray qaybana waa qaybo mujmacah qaybana waa qaybo khilaafi ah qaybana waa sifaat ijtihaadi ah kitaabka wuxuu isku dhex yaallaa sifatu salaati nabiy mujmac calayhi ah iyo sifatu salaati nabiy mukhtalaf ah raajixuna siduu sheekhu sheegay ay tahay iyo sifatu salaati nabi ijtihaadiya sida saxda ana sheekha laga saxan yahay sida masaa'ilkii aan soo baraarujinay ee hadda kooiyo toban baan ka sheegay ka badanna inay jirto waa laga yaabaa intaasaan odhan lahaa wallahu aclam wasalam calaykum raxmat ullah barakaatu haddii baas laga dhigay haddii seem laga dhigaba dhib ma laha sheekh cabdiqaadir wuxuu leeyahy baaska iyo seemku qolyaha waxay u salaam naqsanaan buuhi assalaamu calaykum kadibna way istaagayaan buuri haddana asalaamu calaykum bay yidhaahdaan masaasaa saxan oo oo seemki ah mise in baas loo ridaa saxan oo assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah labadu way bannaan yihiin leanna wax taxdiidinayo midna sunna ka dhigaaya midna bidca ka dhigaaya ma hayno labadu way ku bannaan yihiin marxaba sheekh waa runtaa way sameeyaan waxay leeyihin asalaamu calaykum waraxmat ullah taa waa khalaq iyadu waa hawlihii gacmaha nabigu diidanaa wey hawshii gacmaha nabigu diidanaa madaxa la gudhin maayo caadiga aad tahay ad u salaam naqsanaysa baarak allah fiik a sheekh cabdulahi adiga wadaadka madoo socotaan adugu waxaad ka hadashay meesha ilaahay lagu ammaanay aamiin ma la dhihi wadaadkaana wuxuu ka hadlamayna aamiinta guud buu ka hadlay so sidaa maaha markaan ka soo hadlaynay riwaayada wa yuaminu man khalfahu baynu ka hadalnay riwaayadan ka hadalnama macnaheeda maynan ka hadlin haddaanan khaldame anugu min xayu sanaaca alxadiiiya sanaaca alxadiiiya waxaynu riwaayadaas farbaa ku godan laakiin saxaabadii qunuudi jirtay iyo salafkuba haddii la qunuudahayo oo la ducaynayo gacmana waa la taagi waana la aaminsan imaamku hadduu duceeyo aamiin baa loo dhihi waana la ducay gacmana waa la taagaya saxaabadii salafku sidaasaa ka sugan amaa midda cabdullaahi uu sheegahayo fainaka taqdi walaa yuqda calayka inahu laa yadilu man waalayta walaa yacizu man caadid wix la halmaala waa alla la ammaanaya waa ducaa hanaa aamiin la odhan maayo middaas xaamada iska aaminsato laakiin adigu arday baa tahay faraha ka qaad marxaba oday baa la istaagayba hay marxaba sheekh ha wat wat si fiican midda hore gacmahan la warfinhaya waynu soo dhammayno waati nabigu diiday ee yidhi gacmihiina dejiya madaxana ka salaama naqsana tan irsaalku rafculyadayn markii u horraysaynu soo maraynay baynu ka soo hadallaan malay haddaan hafayna haddaba aan baraarujiya waa madhab almaalikiya rafculyadayn hal mar bay qabaan maalikiya xanafiyaba oo ah marka la xidhanayo keliya markaas gacmaha kor loo qaadee la xidhanaya keliya bay qabaan gacmaha kor loo qaado wadciga dambe way irsaalinayaan gacmaha intay soo celiyaan xabadkaba saari maayaan oo caloosha ku qaban mahayaan xudunta saari mahayaan wadculyadayn cala sadri aw calى اbaطni calى sura aw taxta sura aw fowqa sura midna ma qabaan irsaal bay qabaan axaadiiث ibn mascuud laga wariya inay ku khaldameen marka waa arrin ay ku khaldameen xanafiyo iyo mxuu aha maalikiyo irsaalka xanafiya qabta ama maaliki irsaalka maalikiya qabtaan rabaa ama alxanafiya wadciga way kula qabaan laakiin rafcigaysan ogolayn ayagoo halkaas iskaga haysanayaan laakiin ma rafcin hayaan halkaasay ku haynayaan kadib way rukuucayaan way sujuudayaan labadoo marka cadamu rafciga iyo irsaalkuba khata weeye khilaafsan sunnadii iyo axaadiista badankeed wallahu aclam marxaba cabdishuur marxaba su-aalahan looma ogolayn baa idinkaa iska jabsaday bal iswada hadda Ah. Eh, imaamka marxaba sadligii maana fahmin waxaa u jeedo sadligi fi salaa ayb qaybta hore ku saabsan mutaabacat اlma'muumi lilimaam maamuumku raacidda uu raacahayo imaamka xadkay leedahay buu wadaadku yidhi xad luqawi oy leedahay iyo mid sharciga ah midna ma jiro nabigu wuxuu yidhi imaamku hadduu rukuucka takbiirsado takbiirsada hadduu rukuuca rukuuca hadduu sujuudo sujuuda hadduu ictilaal ictidaala waa la daba joogaya wixii aan sharcigu xadaynin een xad u samaynin luqadan aan xad ku lahayn cinda ahli اlcilmi waxaa loo celiyaa curfiga imaamku waxaad raaci oo daba socon inta la odhan karo ninkaa hore iyo ninkan waa isla socdaanoo ninka ninkaasu kuxina daba socdaa haddii laakiin imaamkii adoo salaadda u taagan uu rukuuco oo soo ictidaalo oo uu sujuudo ninkii ku fiiriy wuxuu dhihi ninkaan ninkan kuma xidhno mata misaa ma aha curfiga iyo dhaqanka nin kor kaa fiiriya wuxuu dhihi ninkaana salaad gooni uu tukanayaa kaasna iskiibuu u socdaa lama rabo sidaa inay noqoto curfiga iyo ilcaragu wixii loo arkayo inaad imaamka la socoto waa inaad la socoto laakiin aadan ka daahin aggana aadan muqaaranaynin inaad la socotood la biso isku mar dhacdaana lama ogolo inaad aad oga dahdana lama ogolo inaad daba higsato oo dabagucunaysaa la doonaya qaybta ku saabsan sadliga sadligaasi waa un maro weyn oo nabigu ku tukan jiray ayadaas oo xaabaysa ka balaara asagoon ku dhaganayn baa loo jeedaa ma aha mara nabigu dhulka uu geeyo dhulka uu ku xaabiyo ma aha ma ogonabigu inuu mara ka hoos mariyo aan qawyadaysa laa fi salaa walaa fi hayri salaa bal dhulka bartankiisuu geynaya sadliga laga hadlay waa maro weyn oo laysku duuduubay ama asamaa ijtimaalu samaa iyo sadliga soo ora waa maro weyn oo go' weyn oo kale ama busta weyn oo kale oo xilliga qabowyaha iyo markaad go' fiican weyda laisku dudubo weeye markaan aad faraha ka qaaddo inay kula sujuuddo ooda celcelinin markaad rukuucaysa ha iska dhacdo markaad sujuudda ha dhacdo ha celcelinin inaad duduubtood soo celceliso ala diidaya marka ayadaa ah ku mashquuliso sidaa timahaba loo diiday labada qodobbaa meesha ku jirta marxaba Ah, maanan ku fahmin eh, yuusufow maanan ku fahmin aniga markaan ka soo hadlaya cadniga waxaan ku uri sunno in laga dhiga waa khaa haddaad doonto waad u kici kartaa waxaan ka hadlayna waxaa wey inaad taraa nebi maxamed baa u kici jiro waa sunno ama gacmaha duubo ama fidso ama intaad saa tiraa labadan ku istaag ama laba qotonso ama suulka ku istaag aday kuu taallaa saad ku istaagayso laakiin waxaan diidannahay inaad tirada cadligaa sunno ah oo nabigaa yeeli jiray sunanimadkii baan ka dagaalanay xadiidkii baan daciif noqday intaasay ahayd baarak allah fiik marxab so aggaanbaa xaggaan baan fiirinhaya marxab sujuuda mhm. waa saas intiqaalaat اlimaam wadaadku wuxuu leeyahay marka lasii rukuucayo iyo marka lasoo toosay adkaartaasi takbiirta iyo waxaa la yidhi nabigu wuxuu takbiirsay xiina yukabir wa xiina yasjud sujuudda iyo takbiirta way wada socon ilaa uu ka dhacayuu wadahay marka see loo wadahaya waa dheerayn intiqaalaat اlimaam intiqaalaat اlma'muum intiqaalaat اlmusalli baa la yihahdaa takbiirta waad dheeranaysaa allahu akbar baad dhihi waad jiidi xoogow mad baad faynaysaa madkaasaad xoogow dhaafinaysaa ee xadkii dabiiciga ah lagu talagalay lilintiqaal ayib haddaad laakinta allahu akbar baan ka dhigahaya waxay kaa dhammaanaysaa adoon meel la gaahin adoon meel la gaadhin marka tamdiidkaana fuqahadu way ogol yihiin lilintiqaal way ogol yihiin maana diidaan baarak allah fiik marxaba marka la sujuudayo lowyahaiyo gacmuhu keebaa la hormarin keebaase fiican waxaan moodaya inaynu soo sharaxno oon wakti ku soo bixinay waxaa loo badan yahay lowyaha la hormarin muslimiintu waxay u badnaayeen saxaabadu iyo axaadiistu u badantahay in lowyuhu horeynayaan axaadiistii tilmaamaysay gacmuhu inay horeynayaan dacfi baa lagu sheegay xataa haddii la sallimo inay sugan yihiin way yarayd marka dhallinyaradu mar kalo lowyaha u dhaceen intay buudaha qabsadaan jilbahooda ayago haysta lowyaha dhigteen ha ku kaceen hadday awoodi karaan odayga gacmaha hormarsadana falaa xaraj marxaba ninbaa agga ka hadlaya ukaada u dhammayn marxab xasan sokodaada nin ka hadlay adigu fadal eh, in sidan la yidhaahdo oo midin laga dhigo iyo in sidan la yidhaahdo midnaba nas sariixa kuma imanin laakiin ibnu cumar iyo saxaabada waxaa ka sugan inay sidan odhan jireen oo gacmaha qaabilin jireen qiblada waxaana looga qiyaas qaatay xagga rasuulka in araha faraha lugaha hoose uu nabiga qiblada la qaabili jiray haddii faraha lugaha hoose fadhiga atxiyaadka iyo sujuudda iyo kulli uu la qaabili jiray kacbada iyo qiblada kuwanna waa in lala qaabilo marka la rafcinayo qiblada hada huwa salaam baara اllah fi maxaad tiri sheekh waa loo tiedin karaa waa inaga soo maray saailku wuxuu leeyahay xadiidkii jaabir soo maray ee ku saabsanaa alfat asulm ay iskhilaafeen in uu nabigusaaabigu u yidhi anu faatixun baan akhriyaa kadibna waan rukuucaa hawlahan kalena ma aqaan nabiguna taa u ogaa waa qarinay marka nabiga sifatu salaati nebi bay ka tirsan tahay ma la odhan karaa hawsha wadaadkaa sameeye nabiguna u ogolaa kitaabka waxaynu soo marray wuxuu nabigu sameeyeyna waa sifatu salaati nebiy wuxuu ummadda amarayna waa sifatu salaati الnebiy labadaaba waan ogolahay nabigaa amray ahaan ayaa la leeyahay maadaama inoo diray wuu ogolya u tukano waa qaabkuu nabigu amray inuu loo tukado iyo qaabku asagu u tukaday haddii ficil aan hello iyo haddii amar aan hellaba waa qaabkii nabigu u tukaday ama u amray in loo tukado haddaynu u jeedno sifatu salaatu الnebiy waa wuxuu nabigu sameeyey keliya noqon mayso sifatu salaati الnebiy haddaysan u jeedno nabigu wuxuu ummadda amrayna waa qaabkii loo tukan lahaa wuxuu u tukadayna waa qaabkii loo tukan lahaa labadu way soo gelayaan waan ballaadhin karaa waana soo yarayn karaa haddaan u jeedno simat nabi waa siduu asagu sameeyey nabigu ma samaynin faatax asagoo ku gaabsada lama soo guurinin haddii loo jeedo sifatu salaati الnabiy waa shaygu nabigu sameeyey ama ummadda u amray waa in amra middaas saasay noqonaysa baarak اllah fiik shee axmed marxaba duqayday ragga yararka duqayda soo marinaysaan miya imaamkii oo salaadii eh, qur-aanka akrinaayo ah, in anagana qur-aankana akrisano ah marka taas iyada ma banaan tahay mise waxawa imaamka kale ama dhegeysanayna ah, taasna loogu baxaysaas bismi illaah m waxaa iloobi wadaadka xusuusiyey khayr lahas eh, wadaadku wuxuu leeyahay saa'ilku imaam soomaalida waxaa dhaqan waa imaamkii qur-aanka akrinaya inay qur-aan akhriyaan oo iyaguna wadaan hawshaa waan ka soo hadalay inay hawl khaldan tahay imaamku hadduu qur-aanka akrinayo uu la jahray waa la dhagaysan xanafiyana waxay ku dhaheen haddaad salaadii imaamkii qur-aankiisa aad maqlayso qur-aan kale aad akhrido salaadani waa baala way burtayba ha la is ilaaliyo salaada yaan la yskaga ciyaarin ayib wadaaddaa waxay dhahdeen xilliga hadda xusuusi adugu waxaa weeye sakataadka sakataadka imaamku meeluhu aamusaya faatixada ha la geeyo ha la akhriyo inay bannaan tahay dhib ma laha laakiin in la yidhaahdo faatixadii waa waajib meeshaa in la geliyo meeshuu imaamku neefsanhayo iyo meeshuu ku nasanhayo iyo halaga bobsiiyo hala geliyo waa waajib wuxuu leeyahay ibnu taymiya lam yaqulhu axadu min asalaf saalix waana bidco wujuubkeeda laakiin imaamku hadduu aamuso yar nasto ama intuu saxdo uu kaa yar aamuso ama suuraddu faatixo xijin lahaa uu ka fikirhayo tuu soo qaban lahaa uu ka fikirayo jaaniska waad ka faaidaysan kartaa annagoon lahayn waajib bay kugu tahay inaad ka faa'idaysato kuma dhahayno laakiin maadaama uu aaminsan yahay inaad iska taagnaato waxaa ka khayr badan inaad qur gashato faatixadaadi gashato laakiin waa waajib inaad geliso inaad tidhaahdaan wuxuu ihi waa bidco lam yaqul axadu min asalaf hawshaas inaan baraarujiyo waan rabay markii waa soo dhaafay maalink hore ku fiicnayd marka shuu axmed sheegay qur-aanka hala dhagaysto markuu aamusana ama salaaddu ay siriya tahayna faatixda hala akhriyo maraab rafculyadaynka fiicanee sunnada u badan waa intee rafculyadaynku waa afar cinda takbiirat alixraam markaad xidhanayso markaad rukuucayso markaad ka soo toosto rukuucda ragcadda labaad markaad ka kacdo maanta xuseen atiyaadka koobaad markaad ka kacdo markaad ka kacdo atiyaadka koobaad id istaagto allahu akbar iyo rafcu afartaas axaadiid baa ku timid badan wixii intaa ka soo haray khilaaf culus baa ka taagan khilaaf culus baa ka taagan marxaba markii qof lagu sheego magaca ninka agtiisa hadduu sallallahu alayh wasalamna ka kaafinaysa inuu anu way kaa kaafiraysaa ku odhan maayo wuxuu wadaadku saxaabadu waxay weydiiyeen qaabkii loogu saliyi lahaa wuuna baray mar kutubta la akhrinhaya ama la ducaysanaya ama la hadlahayana sala allahu calah wasalam baa laska yidhaahdaa salligaa aan la nimaadnee yarka ah een daldallo inagu markaynu hadlayno kale ma noqonayaa kii nabigu inoo diro ma nagaga falaya ma nagaga dhacaaya maadaama nabigu uu yidhi marka la sheego halaygu saliyo anugu kaaga filaya ka ohan maayo kaagama filana ka ohan maayo garan maayo masalada wallahu aclam marxaba aad kuma maqlo ama codka kor udhiga ama soo dhawow labadaa mid un yee bismillaah eh, kitaab wuxuu leey wadaadku hadday ciid iyo jumco kulmaan ciid iyo jumco hadday kulmaan in jumcadu ay dhacayso waan garanay duurku see ku dhacahaya waxaa la yidhi waxaa la yidhi habar dhali weyday aleelay ku waalataa aleelo yay ku waalataa wadaadda isku dhibahayoo naftiis ka saaray waa arkaaye duur miyuu ku saarra sheekhow horan maxaa u tukan weyday maaad horaa u tukan duurka maaad oga tagaysa jumca u tukanaysa tartiib ha dagaalami ninkii waxaa la rabaa ninkii wax bilaaba inuu garamaa fiican maalinkaa ciidda ay timid soo jumco waajib kuguma hayn maxaad duur ka doonaysaa duur kuu diray aayaad qur-aanoo kuu dirta duur maalinkaasaan rabaa inaad i siiso ama xadiid isiiso ama ijmaacu lmuslimiin inaad heshana waa mustaxiil anaa kuleh inaad hesho aayad maalinkaa duhurku saartay ama xadii maalinkaa duhurku saaray ciid iyo jumco ay kulmeen adoo jumca waajib kugu ahayd ama ijmac muslimiin waa mustaxiil mana helaysa waada ogaadeenba hadda kahor waa ku rafaaday haddana iska caraatamiyo kulligoyn marka waajibka ku saaraa maalinkaa jumcay ahayd labadaa u doorle inaad ciidda jumcaha isku darto oo suu nabigu yeelay ah sal l inaad ciidda soo tukato kadibna jumcada dadka tukanaya muslimiinta aad la tukato oo labada isku darsato in aad muxuu ahaayey ku kaaftoonto ciidda keligeed oo intaad ciidda soo tukato gurigaada iska aado duhur hadaa tukan iyo haddaadan tukan aday kuu taalaa laakiin hal daliil oo waajibinaya laa yuujad hal daliil oo waajibinaya laa yujad in wax lagu fududeeyo oo lagu ruqso lagu siiyay ahayd haddaad salaad fahme u hayso aan ciid ka ahayn soo weyso masaajidka soo aad jumcada tuko jumcada ciid baa riday hadday jumco dhacday wujuubkeedii ciiddii jumcada riday baa duhurna kaa riday wujuubkiisa haddii wax waajiba uu jiro bacda alciid jumca waajibkua tuko haddaysan jumca waajib kugu ahayn gurigaada iska sheexo oo salaada tukata casarkaa kugu horeey ciiddaa tukan gabdhahaadaad la ciyaariya carruurtaada xalwadaada isla dhici casar baad soo aada jamaacada wadaaddaa yidhi duhur baa la tukan wax daliila ma laha wax daliil ay leedaha ma laha waa sheeko ragad weeye waa war wadaado wax ka jirana ma jiraan waa jahli jumhuur baa martay culummadoo dhan baa halkaa martay waa iska sheekebaraley sheekebaraley wey laba xadiid baa sunanka ku jirta labada xadiid nabigu wuxuu yidhi sal ly slam ciid baa kulmay anugu waan isku darahayaa ninka doonana hawada tukado ninkii kalena waa fasaxan yahay na fasaxay wadaad miskiinoo iswaalahayo raba inuu fasaxi nabiga noo diidana ka dhagaysan mayno adugu marka hadaad fahmo u hayso salaad bacda alciid ood mashquul aadan ahayn ood kansho laban tahay aayar jumcada soo aad oo ariiqii nabiga yeen duhraan lagu dirin saxaabana noo sheega hanagu lugayn taabiciin dambaa iskhilaafiyo wadaaddaa kan yiri iyo qushigooda ayaga u taallaa marka sunna lagu wada hadlaayo sunna iian hadday laakiin ay tahay duhurka aggeeaad duhur yaa i diray baran maxaa duhur tukan weyne duhurkaadi wuxuu hoos galay jumcada jumcaana asaga horaan riday mata mise ma ah duhurkaadu wuxuu ku hoos jiraa jumco jumcaana hoos galay jumcaana asaga kaaga fillay jumcadii baa loo yimid ciid baa meeshii ka laaday ciid jumcadii duhurkii riday bay ciiddu ka xoog badnaatay riixday xaggee duhur igu soo celay miyaad falan tahay waaan waxaan macno lahayn dadka laguma lugooyo duhur baa ku saaraa waxaa tiri muqiim baa reer beled baan ahay jumcaa waajibtay waa naloo khudbeeyey jumcadiia meesha ku salaaxaysa jumcadii awooddaa lahayd ayaa ciidinta u timid bay tiri ayar iskaga dhaqaaqa meesha oo ka dhigtay rukso duhur maxaa soo celinay fiqi macquusa weeye waa fiqi dabagediso weeye laakiin wadaada ku xabeebteen aniga xasaaran imari maayo intaan noolahay wallahu aclam baarak allah